bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى alih وصaxbih ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii shanaad ee ka mida min sharxi riyaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waad maqli doontaa waxaynu ka soo baxnay eh, kitaabkii waxaynu ku soo jiray cafwan kitaabu tawba eh, baabu tawba aynu ku soo jiray axaadiidtii uu sheekhu ku keenay badnayd baynu soo maray tawbadu waxay tahay qeexiddeeda iyo intay u qaybsanto iyo waxa laga toobadkeenayo iyo shuruudda towbada waynu soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jecel yahay oo ina faray oy diintii asaaskeeda iyo awalkeediba ay tahayna waynu soo maray aayada qur-aanoo dhowra axaadiid fara badanna waad soo marteen marka waxaa la doonayaa ruuxa muslimkaa amarka rabbiga subxaanahu wa tacaala iyo farimaha suubanaha calayhi salaatu wasalaam inuu ku dhaqmo oo uu tixgeliyo inta marka jaaniska la haystee la nool yahay ee xaglaheennu laabmahayaan seedaheennu jilacsan yihiin muruqeennu tabar leeyahay ilaahay in loo noqdo laga toobadkeeno dunuubti ilaahay laysku xidho aan adduunyadan lagu kadsoomin ayaa la doonaya jaanis badan baynu hadda haysannaa jaaniska wuu idhiiryami doonaa wuu xidhiiryami doonaa wuu yaraan doonaa xilli waxaad gaadhi doontaa tilaabadaadu ays israacaynin indhahaadu wax fiican aysa arkaynin dhagahaadu ku cuslaan doonaan sidii ilmo caruura kaadida lagaa qaado saxarada lagaa qaado waaga dambe waxaad gaadhi xilli aad intaa midna garnayn oo waxaad ka xishoon uusan jirin cawrada hadday muuqato dib lagu qaawiyo maxaa yeelay adduun oo dhanba waad ka raja dhigaysaa marka ayadaa jaanisyadaadoo dhan cidhiidhi bay noqonayaan hadda intaan marka adduunka joognayn fasaxa haysanin caafimaad qabno ilaahay subxaana wa tacaala ha loo noqdo loo toobad keeno jaaniskii khaladaadkii lagay lagu tirtiri lahaabaa inoo furana jaaniska ayaan lagu ciyaarin nin walba markay naftu qabato ilaahay wuu rumaynaya gaal iyo islaam gaal iyo islaam waxay jiraan inta la caafimaad qabo inta la caafimaad qabaa ruuxna muslim yahay ruuxna gaal yahay laakiin xakawdu halkaa markay gaadho xaqiiqadee la taabto indhuhu caddaadaan axad walba ilaahay buu rumaynayaa walidaalika saa darteed aakhara ma imanayo axad gaala bimacnaa ilaahay dafirsan oo rasuulkiisi dafirsan ma imanayo laakiin iimaanka waxba ku tari maayo hadday markay naftu halkaa dhuunta aad timaadaan waxba lagaa dhegaysanaynin qoraxdu hadday galbeed ka soo baxeen waxba aan lagaa dhegaysanaynin marka xaqaa'iqdu caddaadaan oo suurka la rogo axad walba xaqiiqadii buu taaban iyo dhabti uu dafiri jiray baa hor iman laakiin ictiraafka iyo qirida marka ayada waxba tari maayo inta marka jaaniska aanu haysanno ha laga faa'iidaysto ilaaha loo toobad keeno nin walba markuu marka uu xilliga u liito u gaadho uu tabardhigo dhigo kii toobad keena calaacalay cataabo weeye abulcalaa almacari ogaaga hore nin aad u dhib badan ahaa zindiiq lagu sheegay muslimiinta baabi'iyey diinteenna ku tuntay aflagaado badan ka tegey kutub diinta lagu minjaxaabin qoray gaali yahuud lagu taageeri oo dhan wuxuu ka tegay jirin markuu dhimanaya waa kii calacalay nin walba marka intuu xoogga leeyahay buu wax ismoodaa marka sarir uu ku urursado wuxuu yahay buu garanayaa yaa man yara madda albacuudi janaaxaha wa yara niyaata curuuqaha fii naxriha wاlmukha min tilka اlcidaami nuxa liumnun calaya bitowbatin amxuu biha maa kaana min niya fi الzamaan اlأwali buu ihi waa ninkii adduunoo dhan rogay wadaaddo samriyey dowlad samriyey ee ibnu caqiil uu yidhi inuu abulcalaal macari iyo ibnu raawindi noolaadaan islaamna aan sheegano suuragalba ma ah ninkii tabar loo waayey markuu firaash ku urursaday wakaa calacalhaya yaa man yaraa madda albacuudi janaaxaha fii dulmati اlleyli اlbahiimi اlalyali wuxuu leeyahay allaha arkow kaneecada habeenka mugdig aad duulaysa baarimahay taagaysa allaha u jeedow meel walbay joogto fii dulmati leyli اlbahiimi اlalyali xilli mugdi ah kaneeco maxaa ka yar duulaysa baarimeeda khafiifka in la arkayna allaha arkow wa yaraa niyaata curuqaha fii naxriha ee arka xididyada yaryarkee dhuunteeda maraya allah u jeedow wاlmukha min tilka alcidaami nuxali dhuuxeeda allah arkahayo umnun calaya bitowbatin amxu biha maa kaana miniya fi الzamaani اlأwali ilaahu igu irsaaq buu leeya igu mannayso towbad aan wixii dembi aan galay oo dhanba aan ku tirtiro nin walba halkaasuu tegi xooggan yaan lagu kadsoomin abulcataahiya oo aad loo cananan jiray labturkiisu waa kii yidhi ilaahay laa tucadibnii fainii muqirun biاladii qad kaana minii wma lii xiilaة ila rajaa'i bicafwika in cafowta waxusnu danni fakam lii min zallaة fi اlbaraaya waanta calaya duu fadli wamani إida fakartu fii qidamii calayha cadadtu anaamilii waqaractu sinii yadunu الnaasu bi khayra wainii la sharru nnaasi in lam tacfu cannii nin walba halkaasuu tegayaa dhallinyaraad tihiin muruqiinnan iyo xooggiinna yuusan idan sirin ilaahay ha loo laabto ha la toobad keeno ummadda ha la baraarujiyo nin walba intuu yar yahay jaaniska ha ka faa'iidaysto haddood xoog badanta ilahay markaad xusuusataan markaad daabacdaan rabbi waa idiin naxariisan waa idiin faragodayaa axad wax la abaalsado oo wax la daynsado alla ugu wanaagsan subxaana wa tacaala laakiin haddaad alla markaad xoogga badanta xusuusan weydo isagoo naxariis badan haddana way adag tahay markaad soo dhacda inuu rabbi kuu naxariisto maadaama markaad digdig lahayd aad rabbi ganafka ku jiiday ood iswaashay ood wax ismooday haddana waa hafuururaxiim allaha loo noqdo allaha loo noqdo la toobad keeno dhallinyarooy ilaahay laga cabsado fitanka alla iska ilaaliyo ilaahay laa tucadibnii fainii muqirun biاladii qad kaana minii wma lii xiilaة ila rajaa'i bicafwika in cafowta waxusnu danni fakam min zallaة lii fi اlbaraaya وأnta calaya duu fadli wamani إida fakartu fii nadami calayhina waa la sheegaa fii qidami calayhina waa la sheegaa dunuubta aan ku dhacay markaan ku dhacahayay indha adaygayga markaan dib u xusuusta buu yidhi cadadtu anaamili farahan qaniinaa wa qaractu sinni yadunu الnaasu bi khayra wainii la sharu الnaasi in lam tacfu canii alimaam ibnu faradin sheekh ibn cabdilbar muxuu yidhi asiru اlkhaطaaya cinda baabika waaqifu calى wajalin mima bihi anta caarifu يhaaف ذuنوبا lm yغib canka غaybuha وyrjuuka فيiha fahوa rاaجin وkhاaئف وmaن da اladي yrjuu siwaaka وyتقي وma laka في faصل القضاء مkhاaلف فya سيدي la تخزنii في صحيiفتي إذا نشرت يوم الحساaب الصحائف nin walba saasuu calacalaya jaaniskaa nin walba waaye waad haysataan maanta ilaahay ha loo noqdo ha laga cabsado kitaabu tooba kitaab la dul maro oo la orda meahe waa kitaab culus laakiin maadaama xadiis dheer isugayo intaasaan kaga tagay ilaahay subxaana wa tacaala towbaddan nagu hagaajiyo waddo wanaagsanoo ku badbaadna allahna mariyo allahna asturo ceebaheenna iyo cawraadkeennaba وعن cabdاللahi بن كacب بن mالك رضي الله تعالى عنه وكاna قاaئda كacبin wuxuu ahaa wadaadka cabdulaahi iyo cubaydilaahi iyo cabduraxmaan wiilal saddexoo aad u qiimo badan ayuu saxaabigaa dhalay wiilashii nin ka mida weeye cabdulaahi bni kacb bni maalik kacb bni maalik waa min alansaar oo nimankii marka ansaaryada qiimaha badnaa nin weliba gabayaa oo abwaan u ah oo aad loo jecel yahay fi ljaahiliyati wاlislaam wa kaana wuxuu cabdulaahi qaa'ida kacbin hagihi kacab buu ahaa waayo markuu indho beelo ninka u roonee haga ayaa qaa'idka laga wadaa min baniihi wiilashiisii dhowrka ahaa ninkii hagi jiray aabbihii buu ahaa xina wakhtigii camiya uu indho beelay kacab bin maalik riwaayo kalena waxaa jirta wa kaana aclama qowmihi wa awcaahum liaxaadiii asxaabi rasuuli illah ansaar marka la uray wiilasheeda wiilka ugu fiicanee asxaabu axaadiiooda aad u qabtuu ahaa wiilkan cabdulaahi ah saa darteed xadiika hadda si u ururiyey xadii waxaan u malaynba xizib ku dhow ayuu sheegi doonaa xizib dhan wey waa aragtaa wa kaana aclama cabdulahi bnu kacab wuxuu ahaa aclama qowmihi ansaar ninka u aqoon badan buu ahaa wa awcaahum u weelayn badan liaxaadiii asxaabi rasuuli illah riwaayadii muslim baa saa ku timid waynu gaari doonaa qaala wuxuu yidhi wiilka cabdulaahi ah samictu kacab bna maalik baan maqlay radi allahu tacaala canhu asaga abihaade yuxadiu asagoo sheegaya bixadiiihi xadiidkiisii qisadiisii ka sheekaynaya xiina watigii tahallafa uu kadib maray xiina wakhtigii takhallafa uu hadhay fii ghaswatin duulaan ghazaha uu duulay cafwan xiina takhallafa xilli kadib maray can rasuulilah rasuul kale uu kadib maro ka hadhay fii aswati tabuuka duulaankii tabuuk waana duulaanka ugu dambeeyey ee subanu uu duulegaalo uu ku duulo markuu carab hawsheeda soo afjaray subanu calayhi salaatu wasalaam yuu halkaasiyo shaam u duulay magaalo adrux la jiray iyo ayla oo hadda falastiin iyo lubnaan ku yaala ayuu nabigu rabay oo markaa nasaaradu ka talinhayeen oo qolyahooda waliba diinta sheegta ay fadhiyeen nabigu inuu dul fadhiisto oo kala baxaan buu rabay markuu nabigu xuduuddii xijaas ka sii dhow yahay shaam ku dhowo tabuuka marahayo yay ka hor yimaadeenoo wafdi ka hor keeneen oy dhaheen inuu soo gaadho oo nabi maxamed iyo ciidankiisu ayna soo gaadhaan waxba idinka reebi mahayaan haddaan islaami weyno seeftaa inaga adeegi mawtkaa gaardii marka aynu iska gaadhno halkaasay wafdi nabigu ku soo gaadheen oo kaga hor yimaadeen tabuuk ku heshiiyeen nabigu diinta u bandhigay waxay dhaheen islaami mayne laakin jizyaan bixinaynaa dhowr waa ka islaameen oo weliba culummo aha intooda kale waxay dhhn jizyaan bixinaynaa saa nugu nabi allow suura towba marka laga adeejiyey oo xukmuljizya ilaahay uu ku sheegay ciidan afartan kunuu nabigu la tegay oy toban kun oo nin fardooley tahay ciidan sahlan ma ahayn waa ugu badnaa nabi maxamed keeno innaguna hadda afartan kun waxaa ka dhaqaaqay raas yarbaa afartan kun ka duulaysa ciidan intaa leeg buu nabigu adduunku qabto waa ciidanka ugu badnaa afartan kun oo ansaariya muhaajiriina iyo ramiyiga muslimiinta iskugu jira toban kun ay fardoolay ka tahay ayuu ahaa ciidanku marka duulaankii nabiga ugu dambeeye uu ku xijaabtay wey qaala kacab wuxuu idhi lama takhallaf kama dibmarin oo kama hadhin can rasuulilahi suubanihi ilahi sal lay wasalam fii ghaswatin duulaan ghazaha uu dulay qatu weligay ilaa fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuug mooye duulaanka tabagun baan ka hadhay buui duulaan kalena sheegi doonaa de badar ayuu ayadna ka hadli doonaa hayra hase yeeshee anugu qad takhallaftu waxaan kaloo dib maray buui fii ghaswati badrin badarna waa dib maray lanna tabug u sheegay tabug inuu dib mara maahan ku khaldamay ma kaana liahli اlmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllah walaa yarhabu bianfusihim can nafsih idan aayaddaasa haysay khaasatan ansaareed bayco khaasay ku jireen jihaadka iyo nabiga in loo gargaaro xil gooni a ah ansaar ka saaraa oon saarayn muhaajiriin lanno beeca khaasay galeen waa nabiga soo qaadeen beecatulcaqba waad garanaysaan ayib hawlahaasa marka uu asagu aad uga xanuunsaa marka tabuk saas u hormariyey amaa bader jihaadku farducayn ma ahayn maalinkaa loo baxay nabiguna saxaabada soo wada baxa ma wuxuu ninkii gaa'igsu uu diyaar yahay meel baan u degdegahay raaco intigan la iska jooga nabigu ma mooda inuu dagaaldhachayo ciidan kulayoo socdo oo dhaqaalo wada yuu raba nabigu inuu soo qanibaysto suuratuanfaal baa lagaga sheekeey walam yucaatab lama canaananin axadun axad oo takhallafa kadib maray ama ka hadhay canhu can rasuulilah dagaalkii bederee nabigu qabsaday saxaabadii ka hadhay ee dagaal aan markaa diyaar ahayn ama gaadiidku ka maqnaa ama warkuba uusan gaarin lama canaanin maxaa yeelay hawl khaasay ahaydoo waxay ahayd darba istibaaqiya nawciyay ahayd ma ahayn dagaal loo diyaargaroobay inamaa haraja rasul rasuulka ilahi baabaxay wlmuslimuuna iyo muslimiintu yuriiduuna iyagoo doonaya ciira qurayshin quraysh geeleedii geeli ciirka hadda waxaa leeya waa geela wada sahayda iyo badeecada iyo tijaarada wadaa loo jeedaa geela raran kolonyada inagu aan naqaano awrta raran badeecada wadaa la yidhahda xataa jamaca allahu ilaahu kulmiye tacaala koray baynahum bayna almuslimiin wa bayna caduwihim iyo cadowgii qureysheed calaa hayri miicaadin iyadoon la ballamin iyadoon la ballamin halkaas kuu kaya keena meesha aan ku kala baxno berri la waaya aynu aragna la dhihin baa ilaahay gaaladii muslimiinta kulmiya walaqad shahidtu maca rasuulilah rasuulka waxaan kala qaybgalay buu hi kacab leylat alcaqaba mina lagu shiray alcaqaba waa karinta ama kudumbuurta karinta ama fongorta waxaad tidhahdaanba jiirta yarta ah ayaa caqabada la laylat alcaqaba yani waa meesha hadda mina ku taalla mina buur yaroo ku taalla lagu shiray ayb marka hadda xajin aad aragtaan xiina wakhtigii tawaafaqna aanu isku dhaarsannay min almiiaaq almiiaaqu waxaa wey waa alcahd almu'akad biاlyamiin ballanka lagu xoojiya dhaarta ayaa miiaaqa la yidhaahdaa haddaad dhaaratood cahdi iyo ballan midna gelina yamiin baa la yidhaahdaa haddaan wax isku ogaanona waxaa la yidhahdaa cahdi hay isku ogaanno waa cahdi haddaan ku xoojiyo dhaarna wax isu bedelhayaa miiaaq miiaaq waxna isku ogayn aan iskay u dhaartana yamiin baa la yidhaahdaa xiina tawaasaqnaa xilligaannu isku dhaarsannay cala alislaami islaamka in loo gargaaro nebi maxamedna la difaaco wamaa uxibu mana jeclii buu idhi anna lii biha ay bilcaqaba badala mashhada badrin bader xaadirideeda in laygu bedelo baycatulcaqabana ma jecli buuri maxaa baycatulcaqaba waa fadhigii iyo heshiiskii lagu asaasay islaamkaiyo dowladdiisa baderna waxay ahayd calaamadii tusinaysa muslimiin inay dowlad madax bannaan noqdeen gaashaankan ay daruurayaan marka tasiiskaasuu marka imaam uu tilmaamaya kacab wamaa uxibu mana jecli buuri ana biha ay bilcaqabati badal caqaba mashhada badrin baycaة اlcaqaba oon ka qayb galay oon xubin ka ahaa in laygu bedelo bader maba jecli buu hi agga wixii ma habeenkaa dhacay iyo nabigaa saan ugu helinay iyo nabigu suu u farxay iyo saan usoo qaadanay markaan fiiriyo saxaabigu waa insaafaya wuxuui wa in kaana haba ahaato badrun dagaalkii bader adkara mid la sheegid badan yahay fi nnaasi dadka gudihiisa minha min baycati alcaqaba laakiin baycat lcaqaba laftirkeedu iska har ma ogolayn buu ku leeyahay kacab ayadaan anugu ka jeclahay wa kaana min khabari qisadayda waxaa ka mid wa kaana min khabari ay min qisati wa xadiii xiina takhallaftu markaan kadib maray can rasuuli lah sal ly slam fii ghaswati tabuuka walaa aysara ka hodansanoo ka tanaadsan minii aggayga minii aniga xiina wakhtigii takhallaftu aan dib maray een hadhay canhu can rasul sl slm fi tilka alghaswa hada waa kalaamu saadiqiin wey inaad khaldanto haddana cudurdaar been aad ku wareegaysato waa gunnimo w waa gunnimo gobonimadu waxaa weeye khaladkii aad gashay waa inaad badrheedho oo tira maxaa kugu kallifay wax cudurdaara ma lihi ma khaldamo waa ilahay waa khaldamaydhe laakiin wax cudurdaara ma jiro laakiin haddaad intaad wixii kharibto hadana aad cudurdaar beena meesha keento waxaa la yidhahdaa cudurun aqbaxu min dembin baa la yidhahdaa waa cudurdaar ka sii liita dembigiiba sidaad yeeshayba haddana aad saa ku andacoonaysaaba kudhihi waabay ka sii darayso saxaab uu kuu sheeg xilligaan suubanaha ka hadhaybu xilli aan ka xoog badnaa ama xagga maalka hantida aan ka tanaatanaa oon ka xoolo badnaa ma jiribu wallaahi allaan ku dhaartay tiibuu sharxaya maa jamactum ma kulminoo isuma keenin qablaha qabla haswati eh, tabuuk raaxilatin laba neefoo gaadiid ah laba halaadoo gaadiid ah oo dheeraysa oo meeshaan doono aan ku aadi karo haw tabuk horteedmaba yeelanin buur tabuk horteed ma yeelanin qatu weligee xataa jamactuhumaa ilaa aan isu keenay buu yidhi fii tilka alghaswati duulaanka asaga idan gaadiid la'aan ima haynin dhallinyarona wey marka ayada xoog ahaanna waa nin lixda lixaad qaboo gaadiidna laba halaad baaba ii xidhan bui oo rukuub ah oo meeshaan doonaan ku aadi karo walam yakun rasuullah rasuulka ilahna muusan ahayn yuriidu kii doona ghaswatan duulaan ilaa hadduu duulaan damco inuu u baxo warraa waa gadan jiray bikhayriha meeshuu u socday meelaan ka ahayn warraa min altawriya waxaa laga wadaa meeshaad u socotay baad carabaabaysaa waad carabaabaysaa waxaad sheegi hadal caam ah oo maldahan oo meeshaad u joodan laga fahmi kara si fogoo ninka indheergaradkee daqiiqee derca fahmi kara laakin caamada allow sahalka iyo dhagweyntu hadalka si kale intay u qaataan bay dhan u shubahayaan hadallay nabigu dhihi jiroo kale tawriyada iyo kaftankiisa oo kale nin baa nabi allow gaadiid baan kaa rabaa gaadiid la'aan baan gaadiid sii wuxuu idhi ilaahay ballankiisaaka laaxmilanaka calaa walidi naaqatin buu nabig ku sal slam hal ilmaheed hal ilmaheed baan saaka gaadiid kaaga dhigahaya nabi maxamed may gu hal meel xaggee geynhaya reer baa meel irti weyn baan rabaa nabigu ku qoslo wuxuu yidhi irtiga weyn labayo jirka soo hal ilmaheed ma aha hal unbaa dhashay ogow anugu wuu kuma dhihin maxaan ku idhi nirig baan ku saari iyo qurbac iyo qaalin baan ku saari kuma dhidhi maxaan ku idhi laaxmilannaka calaa waladi naaqati ilma iyo halu dhashay baan gaadiid kaaga dhiban muxuu fahmay marka ninka dhagweynkaa nirig baan kuu dhiibahayaa saaka iyo qurbac ku jira oo laba jiro waxba qaadi karin laakiin hadalku waxaa weeye xaqiiqadiisu waa si kale marka nabigu waa raad gadan jiray waa kaartanba la teri jawaasiista iyo sirdoon gaalada u jooga magaalada yaa la rabaa inay dhahaan nabi maxamed baa soo duulaya wuxuuna u soo duulayaa bari ya bari buu soo socda nabigu xaggee duulaya galbeed mararka qaarkood intuu jiha kale u dhaqaaqo markuu fogaaduu nabigu leexan jiray calayhi salaatu wasalaam haddii lagaa xog helo oo lagu diyaar garoobo haddii ciidan diyaara ah waa musiibo khaflada iyo warmoogada lagu fadhiistaa tii wey waraa wuu raadgadan jiray biayri ay biayri qastihi meeshuu u socdo meelaan ka ayn xataa kaanat tilka alghaswa ilaa duulaankii tabug laga gaadhay oo nabigu ma raadgadanin wey wuxuu ihi muslimiin la socda waxaan ku duulaynaa nimankii dowladda ahay reer rum shaam baynu aadaynaa tabug baynu aadaynaa xuduuddaan u dhaqaaqaynaa tabug hadda waa xuduudda sacuudiga iyo urdun dhankeeda jirta wada aragteen bay filahaya faqasaha rasuul lah rasuulka ilaahi baa duulay oo tabu ku duulay fii xarin shadiidin xilli kulayl daran ah jilaalka xilliga xilliga annagu dhahanee shitaha la yidhaahdo ayagu u qabow yahay xaggaa xilliga annagu xagaaga dhahano iyaga u kulul xilli aad u kulul oy milicdu ummadda baabi'in buu nabigu dhaqaaqay wastaqbala nabigu wuxuu af ka saaray safaran baciidan socdaal dheer wa mafaazan bahgooyo mafaazan meesha cidlciirsadalada ah in dad iyo duudna midna uusan joogin oon biyiye baad midna lahayn ee ruuxu ku dhamo oo ku dhintaa la yidhaahdaa wastaqbala wuxuu kaloo nabigu ka hortago afka geliyey cadadan kabiiran wa fii riwaaya cadwan kaiira cadwan kaiira aniga cadadan kaiiran baa ii dhigan laakiin caduwan kaiiran baa ka cadow fara badan oo cadow waagi hore cadow yaroo hadda nabigu ama isleegyihiin ama ku dhow yahay ayde niman dhowr boqoloo kun ah yuu nabigu ku duulahayaa fajalla wuxuu u caddeeyey muslimiinta wuxuu u fayday wey lilmuslimiina muslimiinti amrahum taladoodii buu u fayday muxuusaa u wuxuu idhi la soc muslimiinay cadow badanoo dhowr boqoloo kunaynu ku duulaynaa dhulku waa fog yahay xilligu waa xilli kulul nasaaran u soconnaa baynu ku duulaynaa haloo loo diyaar garo xurabna walba sahayduu qaadanayo iyo wuxuu ku diyaargaroobayo inuu calaa basiirati min amri uu noqdo liyata'ahabuu inay u diyaarsadaan buu nabigu sidaa u yeelay uhbata ghaswihim duulaankooda sahaydiisii uhbadu waa sahayda iyo saabaanka iyo wixii gaziinad loogu talagalay iyo alaab iyo agabe loogu talagalay weeye safarka iyo duulaanka markaad u socoto dagaalna sahaydaada way kala duwan tahay hubkaadu waa ka duwan yahay daawaad qaadan irbadahaad iyo madiilihii baad qaadan maqaskii wax lagu goyn lahaa baad qaadan madag wax lagu shitay taraq baad waa diyaargarooben reer dhanood waxaa tahay socda wax ku qabsan kara fa ahbarahum wuxuu u sheegay biwajhihim ay bijahatihim meeshay u socdeen buu u sheegay alladii wejigaasoo yuriidu nabigu uu doonaya tabuug baynu ku soconnaa munaafiqiin ha qaadeen jawaasiis ha ciidanku waa sagara afartan kun baa socota toban kun oo fardoole baa socda waxaana wax hadda la qarin karaa maba ahaba nin walba oo isqaaday hortana ha oo xortii nabiga istaagaa la waayo waxay dhaheen intuusan soo gaadhin ha laga hortago wاlmuslimuuna maca rasuulillaahi kaiir muslimiinta nabiga la socdana way badnaayeen waxyaabaha cudurdaaraha uu reebay uu qiil ka dhigtay buu kacab inoo sheegayaa walaa yajmachum mana kulminaynin muslimiinta ciidankoodu kitaabun diiwaan xaafidun ururiya muslimiinta ciidankoodu xilligii nebi maxamed iyo xilligii sayidina abibakar kumaysan qorayn diiwaan iyo bug sayidina cumar baa ugu horreeyey nin diiwaan geliyo oo qora milatariya ciidan mushaarna siiya sayidina cumar waa dhise waa muasis dowladahan adduunka socda asagay ka qaateen ka siiradiisa haddii la akhriyo oo laga sheekeeyo waa cilmi gooni ah wey dhaxalkii nebi maxamed dhagxumbaaree abaqay buu ahaa yuriiddu wuxuu u jeedaa bidalika diiwaan ay laa yajmac min kitaabun xaafid maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa diiwaan iyo buug ay ku diiwaan gasheen ciidanku ma jirin oo hadduu diiwaan gashan yahay nabigu intuu saa fiiriyo yo asagoo bixinba dhihi lahaa kacab awe nabigu marka kacab awe lama tegi waxaa la tegi doonaa mar la fogaado laga tegay adduunka qaala kacab wuxuu idhi faqalla rajulun nin baa yaraa yuriiddu inuu doono an yatakhayaba inuu maqnaado uu habsaan noqdo ilaa danna wuxuu malayn jiray anna daalika habsaamidaa iyo dimaridiisu sayakhfa inuu qarsoomi doono la ogaanaynin maa lam yanzil hadduusan soo degin fiihi fii sha'nihi waxyun min allaahi aayad qur'aan aysan ka soo degin nin walboo ciidanku markuu duulahaysa u baday iska jooga xuniyada iyo qalbigiisu u sheegi jiray lagu ogaan mahayo inuu qur-aanba kaa soo dega mooye faqalla rajulu ninbaa yaraa yuriidu doono an yataqayaba inuu eh, maqnaado oo maqna uu noqdo ilaa danna ana dalika sayakfa maa lam yanzil fiihi waxyu min allah waqazaa rasuullah idcuudaribu kuu sheegaya ayib waqazaa rasul rasuulka ilah baa duulay tilka alqaswa goormuu ku beegmay duulaankaaga wuxuu ku beegmay xiina wakhtigii taabad ay bislaatay ahimaaru midhihii canabkii iyo timirtii madiina bislaaday wadilal hooskiina waa isna waa macaanaaday hoosku gurmuu ma hoos u macaan yahay xilligii qoraxdu markay kulushahayo oo milix ay jirto suudigu aad kuuliya markaasa hoosku aad loo jecelyaha oo lagu cararaa fa wuxuu ilayha ila himaari wadilaal midhihii bislaaday iyo hoosaskii macaanee hadhaca ahaa ayaan ascaru u dhagraariciyey buui ascaru ee amyalu xaggoodaan yar fiiriyey ciidanku waa badan yahay dhulkuna waa fog yahay diiwaankana nabi maxamed diiwaan fiirin maayo mindhaa ilaahay naxariistana qur-aan soo degi mahaye in badan baa duushaye bal maanta iska nasu jiri saxaabigu in badan baa duusha maanta iska nasu nabigu hadda marka hiilama baahno ciidankiisibaa batay ansaaro dhan baxday muhaajiriin baan waxba ka maqnayn remiyigiibaa saa u yaacahaya afarta kun baa socota wadaad keliga oo hooska iska gala oo islaantiisi iskala joogay waxaa wey hingaraarac maxaa la yidhi hingaraarac laguma dhutiye waxbaa lagu noqon ma iska qiilkaasu ta'awushaday saaabigu saxaabigu fatajahaza rasuul lah rasuulka ilaahay baa diyaargaroobay wlmuslimuuna macaha iyo muslimiintii la socday watafiqtu waxaan gudagalay aqdu inaan kala hahayo aroortii baan kalihi bui waxaan dhihi likay atajahaza inaan diyaargaroo macahu maca rasuulilah waagi beri wuuu dhi nabiga kama hadhi kartid xibri dhammaaday ceeb soo gootay balsaa ka laho gaadiidkaadii iyo saayadaadii alaabta isku diyaarsoo xarkahaadii warmahaadii iyo seefahaadii alaabta idan fa arjicu waxaan soo laaban buu walam aqdi shay waxba dhammaysanin waxba aanan soo gudanin suuqaan geli riwaayo kaluu sheegayo qolyo unbaaba alla igu salliday buui suuqa markaan saa u tagaba rag unbaa ii bixi mid hawl ii dhiiba mid wax i weydiiya mid hawl ii dira rag baa ii mashquuliyey buui show munaafiqiin baaba show shaqa ka dhigta unbaa lagugu sallida de markay weysadu kaa jabaysee wa aquulu fii nafsii naftayda waxaan is odhanhaya buuno naftayda ugu sheekeynaya ana qaadirun waan awoodaa calaa daalika inaan diyaargaroobo in aradtu haddaan damco aan mar walba islaama wori waxba macno ma laha haddaad doonto nabig waxaad kaga dabategi hal dheereesaad qaadan aan faras baad qaadin dhib ma lehe waxba ha isdhibin ha iskuurin ha isdedejin falam yazal muusan ka zulin yatamaadaa bi yatamaadaa inuu taagmayo bi aniga hawadii iyo taswiifkii waad bixi doontaa berri baad dhaqaaqi doontaa waad diyaargaroobi doontaa taswiifna wax ka daran ma berri baad qaban doontaa berri baad dhegaysan doontaa berri dambaad xifdin doontaa berri toobad keeni doontaa iska ilaaliyo waxa shaydaan dadka ku baabi'iyo wey berri berri berri waad qaban doontaa waad qaban doontaa saacadaha kugu socda bilaaba aroorta adoo qalafay lagu aragba lagaaba soo jidba sariirti hebelow hebelow hebelow waaba ka tagtay weligaa waxaad qaban karto looma dhibdhego berri falam yazal kamuusan zuulin buri bi inuu aniga ugu taagmahayo maxaa taagmaya ataswiifu taswiifki iyo taakhiirki iyo waa diyaargaroobi doontaa xataa asracuu ilaahay muslimiintii degdegeen oo watafaarata uu hormaray alghasw duulaankii ayulhusaatuba hadda loo jeedaa alfardu huwa asabqu tafaarata yuqaalu tafaarata idaa faata wa sabaqa yani duulaankii waa fogaaday wey meel fog baa la tegey fahamamtu an artaxila inaan rartoon ka daba tago an artaxila inaan rarto fawdirikum aan haleelo fayaa laytanii facaltu tollaaya maan yeela buuis waxbaan ka booda ayb falam yazal waxbaa laba iyo isku xigto waa waan booday falam yazal muusan ka zul bi inuu samayn doontaa ay igu dheeraanayso ila taagma xata stamara binnaasi soo saalkaa maaha xata istamara ilaa uu daa'imay binnaasi dadka aljiddu dadaalkii anugu waxaan leeya berri baad qabeen berri dambe dadkiina dadaalkii baa ku taagay maca walba wixii u dambaysa u xidhxidhay way dadaaleen gaadidka bay diyaarsadeen sahaydoodii nin walba wixii ciidan uu la bixilaabuu ayb aljiddu ani saasaa ii dhigan bacdu nnaas baa bacdu nusakh baa ka bedelan xata istamara binnaasi aljiddu aljiddu waa almubaalaqatu fi اlisticdaad diyaar diyaargarow meeshu u dambeeyey ba iyagu diyaargaroobeen fa asbaxa rasuula rasuulka ilaahay baa waa bariistay haadi inuu kallahayo xatana wuxuu ogaaday xilligu nabigu baxaayo weligiiba aruurbu bixi jiray aruurna waa soo galaa suubanu dhaqankaasuu lahaa xaal iftiin baa la qashaa nis horuu baxaa nis horena waa soo galaa wlmuslimiuna macaha muslimiintuna ay la jiraan walam aqdi aanan gudanin min jihaasi diyaargarowgaysa waxba aanan ka soo qabanin uma adawtu waan ka lahay farajactu waan soo laabtay walam aqdi shan waxba maanan gudanin wax diyaargarooba ma jiro falam yazal muusan ka zuulin taswiifkii yatamaadaa bi inuu ila taagmayo uu madaxun sii taagay xataa asracuu ilaa ay degdegeen muslimiintii oo watafaarata uu hormaray oy fogaadeen alghaswu qusaadii ciidankiiba fahmamtu waxaan doonay an artaxila inaan rarto fawdirikum aan haleeloon ka daba tago fayaa laytanii facaltu tallaaye maan sameeya buhi sidaa haddaaban maalinkii hore raaci waaye intaan saabaan kaga xidhxidho maan ka daba tago siduu abuu khaytamo yeeloo kale uma lam yuqadar layma qadarin buu daalika arrinkaas lii aniga inaan ka daba tago haddaan raaci waayey inaan ka daba tagan layma qadarin buui fatafiqtu waxaan guda galay oo hawshu noqotay idaa kharajtu fi nnaas haddaan madiina soo dhexmaro un dadka soo dhex maro bacda khuruuji rasuulilahi rasuulka intuu tegey kadib yaxsununii waxay walbaalgelin buu idhi annii laa araa lii uswatanba hadde waa meel raka tega haddee tuke iyo bilcaan iyo caruur iyo waayeel iyo curyaan iyo munaafiqiin baa isku soo hadhay wadaadkii marka ka caaba waabaa ku barya yaxzuni waxay u halbaargelinaya markaan dadka dhex maro annii laa araa ma arkay buli aniga uswatan adaan ku daydo ilaa rajulan nin mooyeen maqmuusan la xanta mooye maqmuusan la fi nifaaq lagu xanto khamsigu waa ruuxa la ama la dhaawacee garaafaysan weeye ayb raggii oo dhanba waa nin munaafiq ah oo warkaa lagu xamanayo aw mase rajulanba arki maayo ilaa rajulan miman cadar allahu tacaala min aducafa ama nin ilahay u cudurdaaro indhoolo ah xuriyaan aan dhaqaaqi karin oon waxba loo haysanin wuxuu yidhi intaanbaa meesha jooga warkaas waa ku baryey dareenka xataa wax dareensiinaya waa iimaan ku jira munaafiqu iyo midka khayrbeelaha ah asagoo xumaantii sameeya weli isla quman yahay oo giirka taagahaya wlam ydkurnii rasuul la rasuulka ilah imuusan xusuusanin xataa balaqa tabuka ilaa uu tabuuka gaadha nabigu ima sheegin buudha nabigu ima sheegin ama ima xusuusan labadu waad dhihi kartaa faqaala wuxuu ihi suubanu wahuwa jaalisun asagoo dhex fadhiya fi lqowmi tolki bitabuuka meesha la yidhaahdo maa facala kacbun maalik diiwaan looguma qoro suubanu laakiin raggiisu waa u xisaabsan yihiin saa markuu nabigu isha u mariyo hebel awe nabi allo waan dhammaystirannahay maa facala julaybi maa facala fulan nin walba nabigu waa la socdaa faqaala rajulu min bani salima nin reer bani salima wuxuu yidhi waa isku qoys waa qoyskii kacab uu ka dhashay reer bani salimuhu saxaabi lo odhan jira cabdullahi bn unays asalami wey cabdullahi bnu sulaym asalami bifatxi siin sulami ma aha idan waa nisba ilaa bani salima waa isku qoys kacab bnu maalik ya rasuulla rasuulka ilaahi ma ka cabbaadna weydiin haa xabasa waxaa reebay oo xanimo duulaanka ka reebay iyo jihaadka burdaahu labadiisii maro iyo wanadaru inuu fiiriyo u daymoodo fi cifayhi labadiisa dhinac maxaawsasay u socotayo quruxdeeda marna saa u eega ayaa reebay buuri dharku uu isula bogay caafimaadkiisii quruxdiisii waa kinaayo iyo sarbeebid wax cudurdaar uu leeyahay ma jiro adduunya alla hadhay wey xabasahu burdaahu labadiisii macawisood labadii goobaa la hadhay iyo wanadaru inuu fiiriyo fii ciayhi ay fii jaanibayhi hareerihiis inuu eego hooskiisi iyo quruxiisi iyo ayb markay xaradu aad kuu baabi'iso intay muraayaddu kugu fillaan weydo yaad hooskaada fiirin saamoogee marka saxaabigu wuu u dhammaynaya ninkaani ninkan wuu u dhammaynaya faqaala lahu mucaad bnu jabal baa wuxuu ku yidhi oo isla qoyska ahaade mucaad bnu jabal oo isla reerka ah ee wuxuu ku yidhi bisa maa qulta xumaa waxaad ku hadashay waxaad ku hadashay xumaa wallaahi yaa rasuula rasuulka ilaahayow maa calimnaa ma ogin calayhi calaa kacab ilaa khayran khayrun baan ku ognahay fa sakata rasuul ullah laba mujtahid baa salaahde ninba wuxuu ku ijtihaaday inuu kacab duro ximaayatan wanusratan lidiin illah ma ahayn danaysi kale nebi maxamed oo duulay oo dadku u sheegay oo yidhi waan baxaynaa yaa ninna hadhin dalku waa fog yahay cadow waa badan yahay tabarteennu ma asaaboona yaa ninna baaqanin kacabna waa min shujcaani alcarab fi اljaahiliyati wاlislaam wa min shucaraa'ihim wa udabaa'ihim nin inuu hadhan la yeeli kara ma aha idan nin ku ijtihaada wuxuu u hadhay xumaanu qaba weyn idan waa واجتهd في طعنه تدينا واجتهd معاad في dفاaعihi تدينا نaبgu waa ka aamusa marka ilaa ay masaaئilku cadaadaan markaasoo kale nin hebel baa kaa iskama waa la iska aamusaa baashu markay isu soo dhawaato nina weerar qaada nina difaaco warkuna uusan caddaanin waa loo yarkaadiyaa xaajada waa loo miiriyaa kulaboodku ma fiicno fasakta rasul sl ly slam rasuulka ilahi baa aamusay fabaynamaa xilli huwa suubanu calaa dalika arrinkaa uu ku sugan yaho kacabowshiisu ka aamusay ra'aa rajul nin buu arkay mubayidan soo dharcad mubayidan baa saxa mubyidan baan ii dhigan kutubta asalka waxa ku qoran waa mubayidan wاlmubayidu fi اllugati waa laabisu iyaab اlbiid ninka dharka cadcad xidhan ee baftada ayaa mubayidka la yidhahda nin dhar cad abo wuu nabig ark yazuulu bihi saraabu dhaan dabagaaluhu ama biyolamoodku uu weliwelida ku hayo asagu dhaqdhaqaajinayo ruux markuu meelfa ka soo socdo bannaanna meeshu tahay waxaad moodi inuu ruxanayo oo dhaqdhaqaaqayo sidii biyi xagga u gurguurahayo yazuulu bihi uu la dhaqdhaqaaqayo asaraabu dhaan dabagaalluhu ama dhalanteedku waxaad tidhahdaanba faqaala rasuul lah sal slam rasuulka ilah wuxuu yidhi kun abaa khayamata ninkaas soo socdow abu khayamo noqo saciid ibnu khaym magaciisa la yidhahda saxaabigaas sacd ibnu khaym cafwan faidaa huwa abu khayamata alansaari waaba siduu nabigu sheego waa ninka abu khaym alansaari ah wa huwa aladii waa saxaabigii tasadaqa sadaqaystay bisaaci tamri sac suus timir ah xiina wakhtigii lamazahu almunaafiquun ay falamazahu almunaafiquun aladiina yalmizuuna muawiciina saxaabiga kusoo degtay weeye ayb saxaabigaa wey qisadiisa waxaa ku yimid wuu haray sida kacabal kol haray markuu aroortuu nabiga baxay galabkeedii xilli duhra la joogo iyo wuxuu arkay geeda timira isagu lahaa oo beertaas ugu dhex si fiican u bislaaday oo shimirtu ku degayso oo dhuugga iyo wixii daqsi la odhan jiree meeluun ka daboolay ay mamowleeyihiin islaantoo darse fiican u bilbishay dabayl qabow dhacaysa hawshuu isku kala bixiyey saxaabigu markaasuu aniguna ma halkanaan jiifaa nabi maxamedda suudigaad ogeydba ku maqan yahay maanta wuu adkaysan waaye hawsho dhan buu ka kacaya islaanti war hashi hebleed ii keen waa loo keenay kabaalkii yeelankii caynkii maraaggii buu ku qabtay warmihiisi buu diyaarsaday waagii waa ka nabiga ka daba tegay marka waa ninu nabigu xusuustay falkuu sameeyaa loo sheegay jibriil baa u sheegay cali nin baa maanta gogasha qaban waayey markuu ku xusuustay meeshaad ku kallahday ku dhaqaaqay sidaasaa kacabdhe laga raba haadde wuxuu qaadan waayey in darsadaas qaba u ehaaca iyo baashaa loo belbelay iyo caagada dahaadhka lehe maxay baashaad caagadda shaqlanayd soo garan maysaa ee koobka loogu gembiyey iyo dabaysha hawlihii buu saxaabigu adkaysan waayey iimaankiisi baa xamili waay raggu isku mid ma isku dareenna ma aha qaala kacab wuxuu idhi falamaa balaqanii markuu i soo gaaray anna rasuullah rasuulka ilaahi qad tawajaha inuu soo rogay qaafila asagoo soo noqonaya tawajaha inuu soo jahaystay issoo majiray qaafila asagoo rogaal celis ah min tabuuka tabuuk uu ka soo laabanayo xadaranii igu yimid oo igu soo xaadiray bathii walbahaarkaygii marka horuu dhaamayba markii nebi maxamed waa soo guulaystay heshiisyuu soo galay ciidankiina waa soo rogmaday nabigana waa soo dhow yahay walbahaarkii la odhan jiray baa isku ka yimid bai ay xusni waa runtii hadda waa xanuunsanaya nabi maxaad ogu jawaabi doontaa maxaad dhihi doontaa cudurdaar ma jiro fadafiqtu waxaan guda galay buui atadakaru inaan xusuusanayo alkadiba beenaha say u kala quruxsan yihiin kiiskeed nabiga ku daydaa keed ku fiirisaa siba sibay noqoone maxaad nabiga ku dhahdaa wa aquulu aan islahay naftayda bima ahruju maxaan kaga baxsan doonaa min sakhatihi nabiga cadhadiisa hadan rag sinno qolyuhu nabigu dan kale baji hadday hadhan hadday joogaan laakiin ragguu yaqaaneen muhaajiriin ansaari khullaska ahaa een weligiiba dagaal kaga hadhin ayadoo hawshu sidan ka fiican tahay inay hadhaan nabiga ooma dulqaadan karo nin baad canaanan la dagaalami ninna dan ka geli maysid leanna ragku kuma sinno ninka mustaqbal baad ka leedahay meel baad ka filaysay ham baad u lahayd hami baad u lahayd marka inuu ragga qaarkii la sima ma yeeli kartid ayib hadan berito waastaciinu waxaan kaalmaysan buui calaa daalika arrinkaas bikulli dii ra'yin nin walboo garaad leh oo min ahli reerkii reer bani saliima ah waxaan idhi bur namiga waa soo gelahayaa hawshiino meel xun bay maraysa bal ila taliya falammaa qiila markii la yidhi ina rasuululahi rasuulka ilahi qad adalla waa hadheeyey qaadiman xaalo uu soo gelay waa ka hooskiis baa ina haya nabiga berri buu soo geli la yidhi zaaxa waxaa iga dhaqaaqay buu idhi canii aniga albaaطil beenbeenti sheekaberlaydi waa isku dhammaatay sheekaberlaydi waa isku dhammaatay buu aan diyaarinhay xataa caraftu ilaa aan gartay buui anii anugu lan anjuwa ka badbaadi maayo minhu min rasuuli lah wa min sakhatihi bishayin shay abadan weligay been aan dhdhoobo ama waxbaan isku haadiyey inaan nabigaana kaga badbaadin lanno qur-aan waxibaa sheegayaba fa ajmactu waxaan go'aansaday sidqahu nabiga inaan run sheego ee an usadiqah inaan run sheego an asduqahu wa asbaxa rasuul lah rasuulka ilah baa waa bariistay buui qaadiman am min nabigu soo galay isagoo soo gelaya wa kaana idaa qadima min safarin hadduu nabigu dagaal safar ka yimaado sawaun kaana jihaadan aw xajan aw cumrat riwaayo kale ay safaroo kasta safarku dooniba ha noqdo badaa bilmasjidi masjidku bilaabi jiray farakaca fiihi racatayni laba ragcood buu ku tukan jiray uma jalasa linnaasi bulshadu u fadhiisan jiray say u salaamaan falamma facala dalika sidaa markuu nabigu yeelay jaa'ahu waxaa u yimid almukhallafuuna kuwii la dibmariyey ee ka haray duulaankii tabug yactadiruuna ilayhi ayagoo nabigu u cuurdaaranaya wayaxlifuuna lahu u dhaaranaya waa munaafiqiinta ahe waja'a almucadi min alacraabi wayahadad garanaysaan wa kaanuu waxay nimanka ayaga bidcan waamaaniina rajulan sideean iyo dhowr nin bay ahaayeen faqabila minhum nabigu wuxuu ka aqbalay calaaniyatum daahirkooda ee muuqaalka kore cudurdaar baad laydin haa saasaad u hadhin haa ma idinku wallaahiba haa orday iska taga nabigu ma qodqodin waana siyaasa sharciya wey dadka lama qodqodo wanaaggaa koray kuu sheegtaan iska yeel wa baayacahum nabigu beecu ka qaaday in mar dambe duulaan ka hadhin oo muslimiinta aysan garab wagliilin wastakfar lahum dembidhaaf rabbigu u weydiiyey wawakala wuxuu u daayay nabigu saraa'irhum hoostooda iyo uurkooda ila allahi subxaanahu wa tacaala buu u daayey halkaasuu u tala saartay xataa ji'tu ilaan ugu imid buu idhi aniga ka caba bay isoo gaadhay baashi falammaa sallamtu markaan nabiga salaamay assalaamu calayka yaa rasuul allah tabasama nabigu waa muusooday tabasuma almuqdabi nin cadhaysan muusoodkii waa isku mid ma ah dhooshu gees bay ka muuqanaysaa marka aad cadhaysan tahay afka dhooshu si muuqan mayso muusood cadho iyo muusood farax waad kala garanaysa wuu fahmay saxaabigu uma qaala wuxuu ihi tacaal kacabow kaale fa ji'tu waan imid amshi anagoo soconaya xataa jalastu baynayad ilaa nabiga hor fadhiistay fa qaala li nabig wuxuu igu khallafaka maxaa ku reebay duulaankii iyo garabkayga maxaa kaa reebay alam takun qad ibtacta dahraka miyadan ahayn mid soo iibsaday gaadiidkiisii labadii halood halaad nabigu waa ka warabaa alam takun qad ibtacta mid soo gatay miyadan ahayn dahra gaadiidka aad ku mari lahayd waddada qaala qultu ya rasuul اllahi wallah nabi allow xaajada aan kala bixiye iga dhegayso allaan ku dhaartay low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda hayrika axadan adiga ka ahayn oo kale la fadhiisan laha oo min ahli dunya dadka adduunyada maanta sheegtay boqorada ah la ra'aytu waxaan arki lahaa buui anii oon qabaa anii saahruju inaan kaga bixi lahaa min sakhati cadhadiisa bicudun cudurdaar iyo xujiya gar aan ku baxsan lahaa maxaa yeelay laqad ucطiitu waxaa la isiiyey jadalan laysii bua afmaal baan ahay jadalan ay fasaaxatan wa balaaqatan maqsuudka aan leeyahay shaacirka gabayaagii adiibkuna geedkaasuu kaaga dhigi dahab haddana dahabkibuu saxaro kaaga dhigi wuxuu doonuu kaaga dhigayaa balaayo inna min albayaani la sixran walaakinii hayse yeeshee wallahi allaaan ku dhaartay laqad calimtu waxaan yaqiinsanaan ogahay lain xadatuka haddaan kuu sheego alyowma maanta xadiia kadibin aw xadiia kadibin dhibba ma war been haddaan maanta kugu saabasaabeeyo tardaa bihi aad igaga qancaysood igu cafinayso canii aniga xaggayga layushrikanna allaahu rabbi wuxuu sigahayaa ama rabbi ku dhow yahay an yuskhiطaka calaya inuu ii ka cadhogeliyo maxaa haddaan maanta ku baxsado berri baa waxay soo degi munaafiq baa lagu qori beenaale ayadan anzuu ilaa qiyama saaca imanaysa in jaakum faasiqun kalaa iman weliid ibn cuqba wuxuu ku dhacgalaa igu dhacaaya wey marka haddee liban aad aan sii daahayn laguma geeraaro waxna lama moodo layaqrubanna weeye afcaalu muqaarabaad garanaysaa wuxuu idhi saxaabigii wain xadatuka haddaan kuu sheego maanta xadiia sidqin war ah tajidu aad cadhoonayso calaya dushayda fiihi fi lxadii war dhab aho aad dhibsan haddaan maanta kuu sheego innii la arju waxaan rajaynayaa buui fiihi warkaa dhabta een sheegay cuqba allaahi wanaagsan cilib wanaagsan caaqibo wanaagsan maxay runta waa loo lagu badbaadaa laguma khasaaro wallaahi allahn ku dhaartay wuxuu hi maa kaana lii min cudrin muqadimihii arar bay ahayd aqalkaada horti maxaa le ood baa la dhigtaa hadalkaada hortiina afeef markuu la sibra baxay oo arar fiican u dhigaybu nabi allow may rabtaa jawaabta laysa lii cudur wax cudurdaara ma leh wallaahi allahn ku dhaartay maa kuntu ma ahayn qatu weligey aqwa mid ka xoog badan walaa aysara mini ka tanaasanoo ka hodansan xiina takhallaftu canka xilligaan kaa dib maray een kaa hadhay xilligaan ooga xoolo badnaa oogana xoog badnaaba ahayd buur xoog iyo xoolaba waan buuxay buu nabi allow qaala wuxuu uhi saxaabigu faqaala rasul sl amaa haadaa kani soo ma aha faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag baale xataa yaqdi allaahu fiik ishaara ku jirta ama haada kan sooma asagu wuu run sheegay macnaheed waa maxay mafhuul mukhaalafaha kuwii kale dhaartay been bay sheegeen wey kuwii kale dhaartay been bay sheegeen amaa ninkaani run buu sheegay waa tahay wuxuu idhi saxaabigu wahaara waxaa boodoo kacayo hawsha ka wareerayba rijaalu min bani salima rag reer bani salima oo isku qoyska xigaalida ah fatabacunii waa i raaceen faqaaluu li waxay igu yidhaahdeen wallaahi allahan ku dhaaranay maa calimnaaka maanan ku aragba adnabta inaad dambaabto danban qabla haada dembiga aad gashay nabigu hortiis ku gashaaba ka xun kii samaysay hadhidda aad hadhad waxaa ka daran bay dheheen eh, warka aad nabiga ku dhajeed nabi allow cudurdaar malihe saa doontay idheh ee lagu yidhi orod ilaa rabbi kaa xukumayo aad gashay kanaaba ugu liitay dheh laqad cajasta waxaad kari weyday ood ka doqomowday dhagaha lagaa raacayo adoo meel fiican ku socdoo ilaahay u soo noqday oo istartiibiyey reerkaaba kaa farxalanba oo dadka maxaa kaa duway maad saa iska sida sheekh hebel maadiyashaa lagu leehay maxaa xerta kaa dhex saara adugu waxaad dhigo runtoodee laqad cajaztu waa la i caydhsaday baa nin la tashaday oday ah oo hadda jooga maxaa baashi meelxun bay maraysaaye miska kala fireeyaa wuxuu idhi inuu xuseenaado horay iyo gadaal horay baa kuu dhow ninkaa talihiisi waa mahadiyey wuu nool yahay marka waxaa weeye nin baa talo fiican ka heli ninna wuxuu ku dhihi kama naasi laa ba'sa ummadda layskama dhex saaro aafadan balaayo lagama hortago ma waalanta adugu marka sidii bay ku sameeyeen tolkii tolkii baa ka daba fatabacuni way raaceen faqaaluu lii waxay igu idhaahdeen wallaahi maa calimnaaka adnabta danban qabla haada dembikan ka weyn ma jiray dhaad gashay oo hawshan ku saabsan laqad cajasta waxaad ka doqomooday dheheen aan fi an laa takuuna ictadarta ilaa rasuulilah waxaad ka doqonowday fi an laa takuuna waa iska zaa'idan laadu fi an takuuna ictadarta ilaa rasuulilah inaad nabigu u cudur daarato baad kari weyday bima ctadara ilay waxay ku cudurdaarteen almukhallafuuna kuwii dib loo dhigay haddii faqad kaana kaafiika waxaa kugu filla dembaka dembigeeda kaaga filla dembaka mafcuul baad ka dhiga ama waa mansuubin binasci اlkhaafid waxay dhihi jireen wey dhibba ma laha faqad kaana kaafiika waxaa kugu fillaa dembaka dembigeeda kaaga fillaa istikfaaru rasuulilahi laka nabigoo dembidhaaf kuu weydiyaa kugu filla intaad xoogow been isku aadiso ood nabiga ka baxsato nabi allow haa masaasaa nabi allow ii duceedha marka ha kuu duceeyo dembidhaaf ha kuu weydiiyo intaas ha kugu filanba maxaa isu kharibaysa adow alkaa markay ku yidhaahdeen jawaabtu ka bixiyey buu saxaabigu hadda ka tegay riwaayo kalena caddaysay markaasu wuxuu ku yidhi maa kuntu liajmaca amrayn u fiirsanna caqli badan wey wuxuu laba arrimood isku dari maayo maa kuntu liajmaca amrayn laba isku dari atakhallafa can rasuuliillaah rasuulka ilah inaan kadib maro wa akdiba beenna u sheego isma dhacaysa buui laba dembi isku darsan maayo ree bani hay wereerina daaya aniga rasuulkii all isku kaaya daaya ordayga dhaaf inaan nabiga ka hadho beenna aan ku habo ma yeelaya buuri waxay dhaheen innaka shaacirun jarii waxay dhaheen tahay dhiiran gabyaa maxaa lagu yaqaanaa wuxuu doono inuu kuu hagaajiyo boqor shaydaan wuxuu kaaga dhigi nebi maxamedoo soo baxay weligii sheekhi awliya caalimka wuxuu kaaga dhigi balaayaab fircawn ah gabaya waa musiibe waxay dhaheen kacbo annaga nawaaline innaka shaacirun jarii baa tahay ee hawsha ka siidaa nabiga ka cudurdaaro waxaan idhi ama cala alkadibi fala ama cala alkadibi fala inaan been ku dhiiradaa maya hada huwa aliimaan hada huwa aliimaan qaala wuxuu uhi fawallaahi allaan ku dhaartay maa zaaluu maysan ka zuulin yu'annibuunanii inay dhegha iga raacahayaan alta'niib waa canaanta waa canaanta xaddhaafka ah ee culus ninbaa ku canoota tiibkula hadla canaanta qaylada wadata ee dhagaraaca wadata indhaha lagugu caddeeyo dhancaha lagaa galo ilaa aad tiraata waan toobadkeena iyo celiya taasaa la yidhahda tacniib saxaabigu aad bay reerkoo la dagaalameen lanno warkaasi hadduu ku soo baxo waa reer bani israil o eedu gaadhaysa taasee ka cararhaya maa zaalu maysan ka zuulin yu'annibuunani inay canaanan hayaan xataa aradtu ilaa aan doonay ku hamiyey an arjic ilaa rasuulilah rsulka inaan oo fa ukadiba nafsa nafteed aan beeniyo on dha nabi allow warka horan kuu sheegay eenkuuri cudurdaar ma lihi been buu ahaa maxaa run ah cudurdaar baan lahaa warkaas ilay igu dhoweeyeen baan halkaa gaadhay uma qultu lahum waxaan ku idhi balugkaadiyo oo hal laqiya ma la kulmay haadaa warka aan samayn macya aniga la jarankayga axadun axad aadama ah saxaabadii kale hadhay aniga ila midka ahayd sidaasoo kale wax lagu yidhi oo nabiga runta u sheegay ma jiraa qaaluu waxay dhaheen nacam haa laqiyahu macaka hawshaa nabiga waxaa kula kulmay adiga jirankaada rajulaan laba nin qaalaa yidhi mila maa qulta waxaa tidhi oo kaloo dhen cudurdaan maanan lahayn kas iyo maag baannu u hadhnay wa qiila lahuma waxaa loogu jawaabay mila maa qiila laka wix lagugu jawaabay oo orod ama hadaa faqad sadaqa orod ilahu rabbi xukumaya hawshaada qultu waxaa man huma labadaa nin waa kuwama qaaluu waxay dhaheen muraarat bnu rabiica alcamri nisba ilaa bani camrin cawf waa qoys ansaareed bani camrin cawf ibnu malik alwsi waa qoys ansaareed eh, reer aws awey iyo wahilaal umayat alwaaqifi labadaa wadaad baa sidaasoo kale la yidhi waa tahay qaala wuxuu idhi saxaabigu fadakaruu waxay ii sheegeen rajulayni saalixayni laba wanaagsan qad shahidaa badran badar ka qaybgalay fiihimaa waxaa ku sugan uswatun dayashu markaasuu qabobayba laba saxaabi miyaasaa lagu yidhi ree badar ahaa ayagaan ku gowracanahay ila isagu badri ma caqabi buu ahaay qaal wuxu uhi famadaytu waan tegey xiina dakaruuhu maalli markay ii sheegeen baan tegoon dhaqaaqoon iska daaya warkiinni reer bani saliimow waxaa doontaan sheegeen marba hadday labaa nin sidaa la yidhi ayagaan ku gowracay daaye wa nahaa rasuululahi rasuulka ilaahay baa reebay can kalaamina hadalkaygi wuxuu nabigu yidhi saddexdaa wadaad lalama hadli karo kacab iyo hilaal iyo iyo muraara ayuha alaaatu saddexdaa iyadii baan yaan yaan ku gooni marka waa marfuucun fii maxalli nasbin mansuubin bitakhsiis takhsiiski ayuha alaaثa saddexdanoo nabigu yidhi siddeetanka kale farahu ka qaaday saddexdii runta sheegtay buu nabigu yidhi lalama hadli karo min bayni man takhallafa canhu dadkii kadib mare ee ka haray duulaanka uu nabigu goynoola baxay buu nagu khas yeelay cadam alkalaam fajtanabana naas dadkii baa naga dheeray wareegto nabigu soo saaray boolis ma diray ciidan ummadda ma daba dhigayo amarkaa keliya yaa dhaqan galaya fajtanabana naas dadkii baa naga dheeraaday aw qaala wuxuu idhi takhayaruu lana waa isku kaaya bedeleenba dadkii shalay fiicnaa ee tolka la ahaa xataa kuwii canaananhaya lahaa isbedel baa yaa wejigii bedeshay meel loo dhaqaaqa ma laha xataa tanakarad li ilaa isku kay bedesho i dafirtay buu aniga fii nafsi aniga la ahaashahayga alardu dhulkii baa inkiray buu madiino iyo beerihii qababaan u hadhay baaba inkiray oo iga kacleh oo meelaan fadhiistaan waay ruux walbo walbahaarku uu xad dhaafo oo aad u walbahaaro ayaan garanay marayo dhulkaa inkiri bahallou kula noqon dadkii baa nooc kala noqon indhahaadi baan u shaqaynayn famaa hiya biاlardi alatii acrifu dhulkii ma bahba dhulkaan aqaanay falabina waa nagaana calى dalika sida ayadaa hamsiina laylatan kontan habeen faama saaxibaya labadii saaxiib ilaaliya muraara fastakaanaa waa xasina iyagu waqacadaa waa iska fadhiisteen fii buyuutihima yabkiyaan laba nimna waa yeelay ahaayeen marka iyagu nabi go'aanka soo saarayba waxay dhaheen dadka ma dhac socon karo murugtaa iyo ilxumadaasi gurigaba iskaga urursadeen yabkiyaan iyagoo ooyayo ilmada doogaya wa ama aan asagu nin dhallinyaro wey fakuntu waxaan ahaa buui ashaba alqawmi saddexda ragga a ninka u da'yar waajladam u xoog badan fakuntu waxaan ahaa buui ahruju kii baxa oo faashhadu salaata salaadan ka qaybgeji maca almuslimiin amaa hilaal iyo muraara ninka wareegta laga soo saaro ee la mamnuuca in lala hadlo oo laga hijroodo cudurdaar sharcigu haysta inuu gurigiiska iskaga tukado jamaacada laakiin hilaal isagu kacab wuxuu yidhi sibasibay dhaan bal iska dhex socoon waranku kugu dhacee la soo tuko faashhadu salaata maca almuslimiin muslimiintan la soo tukanaya wa atuufu fi laswaaq suuqana waa iska dhex qaadahay walaa yukallimunii axad juuq waxay dhihi ma jiro juuq hadda masaajid lagu salaamaynin suuq baan lagu salaamaynin wa aatii rasuul allah rasuulka ilah baan u tegi fa usallimu calayhi markaasaan salaami wawa fii majlisihi asagoo fadhiya meeshuu ku tukaday fi sala bacda sala salaada kadib fa aquulu fii nafsi waxaan is odhan hal xaraka shafatayhi dibnihiisa nabigu ma dhadhaqaajiyey bishaama ma dhaqaajiy oo salaanta maa kaa qaaday biradi salaami salaanta qaayadeeda am la idan mararka qaarkood bur waan u qasti jir nabiga intaan agtiis soo dhowaado oon fiiriyo yaan salaan xoog badan salaami jiray waxaan kaasa waxaan ku beltay nabigu salaantii ma qaado bishaan cod ma ba jiro asagu cod ma jiro iyo soo fiirin midnaba iyo weji la siiyo laakiin salaantii ma qaada mise ma qaadin inaan laga qaada ataa markaas aan laga qaadin way bannaantahay shib laga dhao maxayl waa lagu ciqaabahayaa ganax baa kugu socda assalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu indhaha laguu guba laga dhaqaaqi lanna waxaa kugu socda ganax marka ama malaa'ig ha kaa qaado ama weli ilaah ha kaa qaado aday ku taalla uma usalli waan tukan buui qariiban minhu nabiga meel u dhow baan ku tukanaya wa usaariqu waxaan ku xada nabiga ku xadahaya annadara daymada faidaa aqbaltu calaa salaati salaadaydi markaan kusii jeesadoon qibladii aggaa usii jeesado oon meesha sujuudda fiiriyo nadaray nabigu waa isoo fiirinayaa nabigu ishu iusoo eegayaa cadhuna usoo eegayaa waa nin loo cadhaysanayaaye waida altafatu naxwo markaan raxmatowsado nabiga xaggiisa soo eegana acrada canii wejigu iga dadbahaya markaan sii jeedsado nabig wuxuu ifirin buu markaan soo jeedsado waa iga sii jeedsanaya markaasuu ogaaday hawshu inay tahay hawl culus oo kas iyo maag loo samaynayo oo ciqaab ah xataa idaa taala markuu igu dheeraaday daalika arrinka calaya dushayda min jafwati اlmuslimiina goyntii muslimiinta ay igu mashaytu waan iska lugeeyey bu iska dhaqaaqay maalin maalin beerihii baan aaday xaggi beerihi xataa tasawartu ilaa aan fantay tasawartu ilaa aan fantay buuri jidaara afwan jidaara xaa'ida abi qataada abi qataada beertiisii derbigeeda baan fartay albaabkii maba soo gelinba xabiirkii kadinkiisii albaabkii ma soo derbi buu farto ka soo dhacay miyirba ma hayo wuxuu ka baqay hadduu albaabka ka soo in albaabka laga celiyo ila waa nin la goyn haye beerta albaabka ma soo albaabka beerta ma soo aadan muxuu soo aadan dhabarku ka soo dhacay wahwa ibnu cami waa in adeerka waa isku qoys guudba isla yihiin maaha hataa islam ma ninka la yidhaahdo abu qataada ma ahayn laakiin qoys awwa lixadina iskugu imaadaan baan filaya wa axabu nnaasi ilaya ninkan dadka loogu jecelyana waa ahaa abu qataada fa sallamtu calayh waan salaamay fa wallaahi maa radda calaya salaam ilahay baan ku dhaartay salaantayga muusa qaadin bu faqultu low waxaan ku idhi yaa abaa qataadow anshuduka allah anshudka bilah allaan kugu dhaariyey hal taclamuni may ogtahay ah, uxib اllaha warasuulah allaan kugu dhaariyey ma ogtahay inaan alla rasuulkiisa jeclahay tanaaba ka darantee hore fasakata shibbuu iska yidhi juuqba dheh facudtu waa noqdo fanaashadu mar labaad baan dhaariyey fasakata waa iska aamus facudtu waa ku laabto fanaashadu mar labaad baan dhaariyey faqaala wuxuu yidhi abu qataade allahu warasuuluhu aclam inaad ilaahay rasuulkiisa jeceshahay alii rasuulkiisaa garanay anugu garan maayo waata kuugu daran ninkii intaad garab taagnayd ee dagaal walba aad u feelisay eed garab taag ee ku yaqaana waxaa tahay kor iyo hoosba kaa warqabay sir iyo saaqba ku ogaa ee wuxuu ku leeyahay ilaahay rasuulkiisa inaad jeceshahay anugu garan maayo alii rasuul baa garanay weli waxaa ku jirta haddaad alii rasuulkiisa jecesha maxaa sida lagugu gelahayaa yani ciqaab wey ciqaab baa lagu samay waa la ganaaxaya idan taas waxay tusaysaa adoo ku dhaartay inaadan hadlin ama ruux aanad la hadlin haddaad tiraa allah wa rasuulu aclam inaysan hadal la ictibaarinayn abu qataada lama hadlin ninka hadda waxaa weli uun masale cilmigu ka hadlay allah wa rasuuluhu aclam wuxuu idhi saxaabigii fafaadad caynaaya indhihii baa ay fakaday bu waan ooyey wuu ilmeeyey wuxuu marahay hadda waxay maraysaa iimaankiisii xataa in loo sadi waayo alhi rasuul baa og baa la yidhi fafaadad caynaaya indhahaygii baa butac waa ilmeeyey watawalaytu waan jeedsado isma jiray xataa tasawartu ljidaala ilaa haddana derbiga aan fantay meel kalean ka dhacay buu fabaynamaa ana amshi fii suuqi اlmadiina xilli aan suuqi madiina dhex socdo idaa nabaiyun mid beerley baa ah mar igu soo yidhi idaa nabaiyun beerley ninka fallaxa ah ee beeraha ka shaqeeya nabaiga la odhan jiray oo min nabati ahli shaam shaam beeraleydeeda ka mid ah oo miman duul ka mida ah qadiima la soo galay biacaami raashiin yabiicuhu bilmadinatu madiina ugu iibiyo shaambaa iyo ciraaq bay beeruhu ku badnaayo raashinka laga keeni jiray iyo yamaame iyo iyo dhanka yamaneed iyo marka nin nasraani ah kan nabadiga shaamiga waa nasraani waa gaal waa kristan oo shaam ka keena badeeca raashiina ayaabaa i raadinaya yaquul asagoo la weeye man yadullu calaa kacb bni maalik suuqi buu dhex wareega madido raashinkii buu iibsaday fariin buu wadaa fariintii buu rabaa inuu iska wareejiyo yaa itusa kacb bni maalik faaia annaas u fiirsa muslimiinta suuqa joogay faafiqa annaasu dadku waxay guda galeen yushiiruuna lahu inay u midaarayaan ninkii ilaya aniga xaggayga la hadli maayo fartaa loogu fiiqahayaa okaasaa la ma jiro xataa jaanii ilaa uu ii yimid ninkii reer beerlayda ahaa fadafaca ilaya wuxuu ii dhibay kitaaban waraaq risaalo ii dhibay min malki hasaan hasaan boqorkeeda ka yimid hasaanku waa qoys carbeed oo kiristaamo bay ahaayeen xuduudan shaam bayna degi jireen weliba raas ahaan qolyahan ansaareed bay isku xigaan abtir ahaan jabala ibn baa laodhan jiray jabala ibnulayhan baa laohan malku hasaankaas wkuntu kaatiban qoraana waan ahaa ba luqoodka yaqaana kacabni maalig waa nin meelo badan maray shaam intuu tago boqolaha nasaarada waagii jaahiliyad intuu gabyu lacag ka soo qaadan jiray dahab waa la yaqaanaa nin caana wey wa kuntu kaatiban qoraa baan ahaa fa qara'tu waraaqdii baan akhriyo ii keena faidaa fiihi waxaaba ku qoran amaa bacdu intaa kadib fainahu qad balaqana waxaana soo gaadhay anna saaxibaka saaxiibka muxamed qad jafaaka inuu ku gooyo oo ku xumeeyey walam yajcalka allaahu rabbi kuma yeelin kumana geynin buui kumana dajinin bidaari hawaanin meel isku dulaysto bal haydaanka u firsadu saaabiga rabo inuu afeeyo saaxiibkaabaa ku gooyey ilahna kuma dulaynin buuri walaa madyacatin meel dayacoo silcna ilaahay kuma dhigin buuri maxaa yeele nin gabayaa tahay reer hebela tol baynu nahay falxaq bina annagana soo hayal buu nuwaasika waanu ku gargaaraynaa nuwaasika min almuwaasaati waa gargaar iyo garab wuxuu idhi isu soo dhiib magangelyo siyaasadeed baan ku siinayaa magangelyo siyaasadeed adoo reerkaa kugu xumeeyeen iska baddaa dowlad iyo cid kaloo ku dhibtee adoo reerkaada kugu xumeeyeen oo lagu dhibay nimaad ilma adeertihiin diin kaleba ha haystee oo adduunka ka taliya markaa ayadaa hadduu ku dhahay noo imaan ku wanaajinaynaa maxaad leedahay hadda hadda halla iqadaad leedahay hadda waagiisu ka bariyey kow kacab maalig waa nin dadka yaqaano oo ah ninka gabayaana wuxuu u nugul yahay inuu wax walba iska ammaano shayinkiisna iska qaato ilaa man raxma rabbuhu aaniyan ninkan si adag baa loo ciqaabay aalian dembiguu galay waa la wada galayoo asaga gooni loola baxay iyo laba nin lamida ah. rag badan baa galo boqolaalan ah boqol ku dhow labaa gooni loola baxay si walba intuu yeelo wanaag sameeyey baa xataa loo qiri inuu muslim yahay oo layidhi allah warasuuluhu aclam soomaali meeshay dhihi jirtay wey nin ragac ciil wuxuu ka doorta maxaad dhahdeen cadaab saxaabigu ciilka wuxuu ka doortay hmm. cadaabki wuxuu ka doortay saxaabigu ciilkiibuu ka doortay idinku waxaad dhahdeen nin ragac ciil wuxuu ka doortaa cadaab asagoo ciilkiibuu doortay oo cadaabkiibuu ka cararay eeg muxuu ugu jawaabay faqultu waxaan idhi xiina qara'tuhaa markaan waxaan idhi wa haadihi aydan tanna walle waa min albalaa waa musiibo kale waa fidno kale fidno kalea baan ku jiroon allow kaa badbaadiye tu labaad baa bilaabatay riwaayo kale leeyahay faqultu waxaan inna lilaah riwaayo kale xadiidku leeyahay baa caddaysay inna lilaah qad tamica fiya ahlulkufri saxaabigu waa naxay xuri inaa lilahi wa inaa raajicuun ma hadda anoo muslima idamcayn oo ihunguriyeeyeen gaalo gaalo aad responsor u fidinaysa ay ihunguriyeeyeen buu saxaabigu ka xanuunsaday wixii hayee dhibhaa dhammu wuu iloobay inaa lilaahi qad tamica fiya ahlu اlkufr ahlkufri baa aniga hadda wax imooday isoo hunguriyeeyey innaguna ahlkufri markayna hunguriyeeyaan yaaban awguuriya dhigaynaaba fantastic waliimo alaab lagu kala baxay faantadaa la qaybinaya hawshaa inaad fahanteen wa haadihi tanna aydan ku noqonaya min albalaa'i balaayaday ka ay min alimtixaan balaayadu waa maxay waa alihtibaaru waalimtixaan wuxuu leey saxaabigu leeyahay iimaankayga haddana la tijaabinaya mid ka daro tiyaal ka dara fatayamamtu waxaan qasday bihaa waraaqdii oo la qastay buui cafwan atannuura foornada meesha muufada lagu dubay roodkaas ma taqaanaan waan ku tuuray buui fasajartuha markaasaan ku shiday waaban gubayba xataa inay meel taa lama ogolo mar labaad inuu ahriyu xataa diidan yahay hayaan baa kudhigay mowta bal dib bara u fiiri waa wax fiican baa ku qoraainiyo taad xoogoo soo yar maydhacato nabiga haddana tubkuma iska dhahay buu ku dhihi karaa ayada dham waa la isdhaafiyaa xataa idaa madad arbacuuna min alhamsiin kontonkii maalmood afartan ka mida markay dhammaatay wastalbasa alwaxyu waxyigiina uu daahay idaa rasul rasuuli lah sal slm rasuulkii rasuulka ilaahay baaba yatini ii imanaya faqaala wuxuu ihi ina rasuul اlah rasuulka ilaahay yamurka wuxuu ku farayaa an tactazir inaad ka dheeraato imraatka xaaskaada waaba tukarati afartan beri markay dhammaato u lahaa waxbaa qaboobaya yaaba lasii citaaliyeyba waa lasii kuleeya xaajadii waxaa leeyi gabadha xaaskaada ka fogow wehelka u dambeeye baa la dhaafinaya wehelka u dambeeye wy ila islaantaa kugu dambayse eedna ka dhaqaaqbaal ma agmari kartid faqultu waxaan dhabe allow uطalliquha miyaan furaa xaaska ama laa afcal maxaan sameeya ma furbaad ileedinka dheero baad idhahdeen miyaan furaa mise waan xaas baanan ka dhiganayn faqaal nab wuxuu laa may furi maysid bal ictizaala ka dheerow falaa taqrabanha cafan falaa taqrabannaha ha u dhowaanin ha u galmoonin xaas ha ka dhiganin bas wa arsala ilaa saaxibaya labadii saxaabiya hilaaliya muraan nabigu wuxuu u diray bimili dalika sidaasoo a xaaskiina ka fogaada idinkuna way isu kullatay faqultu limra'atii xaaskayga waxaan ku idhi ilxaqii biahliki orad reerkiinna aadaate waa nin yaroo da'yar marka wuxuu ihi haddaadan xaas ii noqonaynin oo nabigii diiday orad reerkiinna aad fakuunii cindahum la joog ayaga xataa yaqdiya allahu fi hada alamr ilaa aafadan ilaahay xugum ka gaadho idan taana waxaa ku jirta haddaad tirada xaaskaada or reerkiinna aad xaggana aadan niyaysnayn oo erayga uusan furitaan ka ahayn waa kinaaya wاlkinaayaatu laa takunu طalaaqa ila bالniya farqun bayna alkinaayati wالsaraa'ix waad garanaysaan ilxaqii biahlika waxay noqotaa waan ku faray iska tagno way noqotaa bal waan yar kacsana intaan ku diin lahaa iga fogowna way noqotaa labada way noqotaa maxay furitaan ku noqon laakiin waa haddaad niye ka oga jeedo niye hadday kaa taho orda reerkiinni tag bes baad iga tahay baa furitaan noqda bad waa inoo kala dhammaatay dad ka wado waad iga furanta ka warrama way furmaysaa kalsoonan kuu qaba way dhammaata dadka waddana ma furmayso idan erayada aan ku caddayn furitaanka waxay furitaan ku noqdaan niyada iyo qasadka fajaءad imra'atu hilaal ibni umaya gabadh caqli badan bay ahayd gabadhii xaaskii hilaal baa timid ibnu umaya rasulla rasulka ilah bay u timid faqaalat lahu waxay ku ti ya rasul rasuulka ilaahayow ina hilaal ibni umayata shaykhun waa waayeel daa'icun dhumahaya yacni aan waxba qabsan karin baa loo jeedaa hawlgab weeye laysa lahu khaadiman gacanyarana ma addoommana ma laha fahal takrahu ma dhibsanaysaa suubanow an ahduma inaan u adeego an akhdumahu inaan u adeego wax kala xaas igaba dhibata warba ma hayee oo hawshiisuu u ooyahay afartan beri buu ilmii u duugayabu dhintaye inaanu biyaha u kulleeyo oon salaada u toosiyo oon garab istaago intaa ma dhibsanaysa nabigu asa waa ka naxariis badan yahy intaa uma diidayo faqaala subn wuxuu i la maya walaakin laa yaqrabannaki laakiinsu kuu dhowaanin faqaala waxay innahu asagu wallahi allan ku dhaartay maa bihi xarakatun ilaa shay waxaan oohin iyo baroorduug aan ka ahayn uu hayaba ma jirid nabi allow ninkaasaa ah haweenba ishayaan hadda hungurigaaba ma jir nabi ninka wuxuu waxa walan yahayo oohin iyo iyo baroorba meel la fadhiya maa bihi xaraagtu dhaqdhaqaaqba oo malaha ilaa shay wallahi allah ku dhaartay maa zaala yabkii muusan kazu inuu ooyayo mundu kaana min amrihi ilaa arrinkiisu uu noqday laga soo bilaabo arrinkiisu intuu noqday maa kaana wixii dhacay ilaa yowmi haada xilligaadaan taaganahay tir maalinkii aad tiri ha la gooyo ilaa hadda ohinunbu wadaabay tir nabi allow faqaal lii bacdu ahli kacab baa lagu soo noqday reer bani salaad gabadha aad fiijiso aadba soo cesho faqaal lii bacdu ahli reerkayga ugu dhahan barhkood low ista'danta haddaad idan weydiisan layd rasul alla sal slam fi imra'atika ay fii icaadati imra'atika xaaskaada soo faqad adna limra'ati hilaal bni umaya nabigu wuxuu u fasaxay xaaskii hilaal bni umaya an takhduma inay u khidmaysa aduguna kaciska tagaa dhigan gabadhi soo cesho nabiga ku noqo faqultu waxaan bui laa asta'dinu fiiha rasuul allah mar idan hawshaa ka weydiisan maayo maxaa jira wuxuu i wmaa yudriin maxaa i ogeysiinaya midinkaa ii damaanad aadaya maada yaquulu rasul la sl slam wuxuu nabigu odhanaya midinkaa mas-uuliyiga ah ida sta'dantu haddaan idan weyddiisto bilaabo nabigu dhaha maya aduu nin yar baa tahay hilaal waayeel weeye aan khaadimna haysanin asku fillayne adugu lagaa xoog baa tahay shaqayso nabigu hadduu dhaho su'aafo kale maa idaaya buha waalne farha iga qaada wuxuu hi wa ana rajulun shaabun wuu sheegay ogyahay faaria ah. masaailka waa maxay alfaru wاljamcu weeye wاlfiqu farun waa jamciguu fahamsan yahay asagii hilaan aan isku mid ahayn buu arkaa wayna dhici karta nabigu inuu kala badalo maadaama isku xukm ahay isku xoogna ahay marka waa gaabsaday falabitu waan nagaadabu bidaalika sidaa xaas la'aanta oo keligii aan guri seexanayo cashara layaalin toban habeen fa laga soo bila min xiina nuhiya xilligii la reebay laga soo bilaaba can kalaama ina lala hadlo la laga soo bilaaba onton uma salaytu salaaة اlfajri salaaddii fajr baan tukaday sabaxa hamsiina laylatan habeenkii kontonaad waagii kontonaad calaa dahri beytin guri dushii baan ku min buyuutina guryahana ka mida guri buurta salcileeda ku yaalla ka dhistay korkeedu ku tukaday salaadda fajrka aroortaas jamaacada muusa imanin ila cudurdaar fabayna ana jaalisu xilli anu aan fadhiyo cala alxaali alatii dakara allahu tacaala xaaladdii ilaahay sheegay aan ku fadhiyo ee ahayd xataa idaa daaqad weede calayhim alard maa raxubat wadaaqad calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh xaaladaas anoo ku sugan buu idhi uu alla sheegay mina annaga uu naga sheegay qad daaqad calaya nafsi naftaydi baa cijiyantay wadaaqad calaya dhulkii baa igu cidhiidhyamay bimaa raxubad iyadoo weliba waasaca maca raxbatiha waasicatiha maxaan maqlay samictu waxaan maqlayba sawta saarikhin nin uubatayno dhawaaqaya sawdkii baan maqlay awfa koray ninkaa xaggee ka dhawaaqay wuxuu koray awfa wuxuu koray calaa salcin buurta salci la yidhaahdo buur yar oo marka madiina ku dhex taallayba intuu ku orday oo fantay yuu korkeeda ka dhawaaqaya codku markuu kor ka soo baxana meel fog buu gaadhaa oo hawadaa lalanaysa yaquulu leh bee calaa sawti codkiisi kee ugu dheeraa yaa kacbun maalik abshir kacabow bishaarayso fakharartu saajidan maba suginba nafti baa haysay sujuud baa la dhacay buu sujuud shukr wa caraftu waxaanan gartay annahu qad ja'a farajun inuu ilaahay faraj keenay oo balaayadana laga fayday oo toobaddii la aqbalay riwaayo kale fakharartu saajidan abkii faraxan bitawba sujuud baan la dhacanoo ooyahaya oo towbada ku ooyahay farxa la ooyahay faadana rasuul rasuulku ilahi wuxuu ogeysiyey annaasa ummaddii muslimiinta bitowbat illaahi ilaahay aqbaliduna aqbalay calayna dushayada xiina sallaa salaata alfajri xilliguu salaadda subax tukaday xadiidkana wuxuu ahaa qisadiisi qayb baa maqane habeenka nabi gurigu ummu salm uu joogay ummu salamo wuu kana mahad sheegtay kontonka bereel la igooyo umusana way xiijin jirtay buui ilama hadli jirin laakiin waxaan u baahnahay iyo guriga nabiga wax iga soo dhiibi jirtay buui aad bu uga mahadsheegan jiray wa kaanat macniyatan bi raxiimatan rafiiqatan bi buui fii zani muqaaca habeenka marka la aqbalay towbadii laga aqbalay gurigu umusa nabigu joogay nis dambe nabigu salaatuliilka tukaday yuu nabigu umusana u bashaareeyey oo loo sheegay jibriil baa yimid aayadii qur-aanka baa soo degay ummusalmoy raggii saddexda ahaa ilaahay waa ka toobad aqbalay aayadiiba ku dul ahriyay nabigu musal way xijaabad nabi all way tn u bishaareey wuxuu nabigu hadda haddaad sheegto idinku hurdalladii maysaan madiinoo dhan baa isla kici caawo dhan baa la mashxaradii marka midiin laga seexan maaye iska joog waagu ha barye siyaasadda u fiirso waagu ha barye okaadi sidaasay ahayd wuxuu kuu leeyahay wuxuu ogeysiiyey xilligii fajrka uu tukada wuxuu og ka hor inay soo degto towbadu ay soo degtay wuxuu idhi saxaabigii fadahaba annaasu dadkii baa dhaqaaqay yubashiruuna ayagoo noo bishaaraynaya fadahaba qibala saaxiibaya xaggii labadii saaxiiba ee iyo murara waxaa aaday mubashiruuna kuwa u bishaareeya wa soo cidbiyey rajulun ninbaa ilaya xaggaygu sucbiyey farasan faras buu soo fiijiyey oo yidhi ka gaadhsiiyo kacbiyan lagaga horrayni wa sacaa saacin soo orday nin caga badan asaguna oo min reer aslama qibali xaggaygu u soo orday laba nin baa usoo tartamay ninna waa soo orday ninna faras buu soo kaxeeyey ninkii orday baa marka kaartoolaha wuxuu fuulay buurta markuu faras inuu dhaafahayo yuu buurta ku leexday dhaqu buu marka wa awfa cala aljabali buurtii buu fuulay fakaana sawtu dhawqa wuxuu noqday asraca mid ka degdeg bad maal faraskii codku moogtahay aad buu u ordaa xabadaasaa ka degdeg badan falama jaani اladii samictu ninka u bishaareeyey nin la odhan jira weeye xamza ibna camr اlslami wasaca saacib ibna aslam saxaabigu kuu leeyahay waa saxaabi la odhan jiray xamza ibna camrin ninka intuu orday buurta fulee codka ka gaadhsiiyey ninka faraska cidhbiyena inuu cumar yahay baa la sheegay riwaayana abubakar bay sheegtay abubakar iyo cumar way ka qayb qaateen bishaaraynta iyo hilaal iyo muraara ayb falama jaaanii markuu iyun aladii samictu sawtahu ninkan dhawaqiisima xadiid lama kala goyn kara hadee waad iska sugaysaan bay ila tahay yubashirunii asagoo ii bishaaraynaya nasactu lahu waxaan u siibay awbaya marood een qabaan u siibay fakasawtuhumaa waan ku aradbixshay iyaahu asagii bibishaarati bisababi bishaaratihi bishaarantu ii bishaarey baan labada marood u siiyey wallaahi allahn ku dhaartay maa amliku ma hanaynoo ma qabin hayrahumaa labadaa marood waxaan ka ahayn yowmaidin maalinkaas xagga maryaha weeye adduunyo kale wuu lahaa beer baa buuxday xoolaha buuxay waa dhaqnaa geel baa u joogay laakiin mar waxaa jira dhar aad ka haysato laba qamiis ama macawisiyo shaar fiican wixii iska dhammaaday labadii dadku la dhex tagahay buu u siibay wastacartu waxaan soo ergistay oon soo tabalcaaraystay awbayn laba maroo kale falabistu labistu markaasaan xidhay wanalaqtu waa dhaqaaqay ata'ammamu anoo u qasdahaya ataqasadu wey rasuul rasuulka ilaahi rasuulka ilahi baan aaday buuri yatalaqaani الnaasu dadkii baa ila kulmay intaan sii soc u socday fawjan kooxkoox u bishaaraynaya u hambalyaynaya bogaadinaya yuhaniuunani iyagoo ii bishaarayn ii hambalyaynaya bitowbati towbad aqbalidda rabbiga aqbali igu hambalyaynaya wayaquuluna lii iyagoo odhanaya iguna dhahaya litahnika haku bogaaso hakuu macaato ha ku bogaadiso towbatullaahi towbadda ilaahay calayka uu kaa yani maxay addoon la riixay oo nabi maxamed u xanaaqay oo muslimiin gooyeen oo xaaladiisa konton maalmood taagnayd aayad quraan laga soo dejinin buu ahaa baa ka soo degay waxya ilaa qiyaami saaca ilaa qur-aanka la rabciyo soconaya xataa dahaltu lmasjid ilaa masaajidkii aan galay faidaa rasuulullaahi jaalisu nabigabaa dhex fadhiya xawlahu annaas dadkuna ay ku hareereysan yihiin faqaama طalxatu bnu cubaydillaah ataymi alqurashi baa istaagay yuharwil asagoo ruclaynaya xataa saafaxani ilaa uu gacan saaray wahana'anii ihambalyeeyey wallaahi allah ku dhaartay maa qaama rajul min almuhaajiriina hayruhu nin aan dalxa ka ahayn oo muhaajira iima istaagin buu imana soo dhowaynin fa kaana kacbun kacb wuxuu ahaa laa yansaha midaan hilmaamin libintaasi iyo abaalkaas ile dalxataan u maxaa yeele dalxa waa ka xigay markuu nabi maxamed walaalaynaya ansaar iyo muhaajiriin ayuu wuxuu walaalayay dalxiya kacab dalxa wuxuu ahaa walaalkii kacab fi lislaam ila nabigu marna muhaajiriin buu walaaleeyey marna ansaar buu walaaleeyey marna ansaar iyo muhaajiriin buu isweydaariyey markuu nabigu ansaar iyo muhaajiriin walaalaynaya dalxa ibnu cubaydillahi wuxuu ka dhigay kacab bnu maalik saasuu marka ragga oga xigsaday qaala kacab wuxuu yidhi falama sallamtu markaan salama calaa rasul rasuulki ilaahay qaala nabig wuxuu wahuwa yabruqu asaguu ifahayo wejhu wejigiisii barakaysnaa min asrfarx daraaddii uu la birqahay abshir ku bishaarayso bikhayri yowmin maalinkii u khayr badnaa oo mara calayka ku soo mara mundu waladadka umuka maalintii hooyada kudhasha laga soo bilaabo maalmihii ku soo maray maalinka ugu khayr badnaa ku maxaa yeele towbadu waa min alislaam maalinkuu islaamaha ka khayr badna waba dhihi mayse maxaa yeelay islaamkiisi waa khatar galayba bidaayadu iyo nihaayadu waa laba isu dhigmo weeye islaamkii aad la timid haddii uu nifaaq ku dhammaaso mushkila ma noqon lahay idan waa bikhayri yowmin midda kale qur-aan waxyaa kugu soo dego khaas ah oo adiga iyo laba nin lagaga hadlay kii ubay ibnu kacab markuu nabigu yidhi waxaa lay amray inaan suuratulbayina kugu dul akhriyo nabi allow maadaad doorta mise ilaahay baa yidhi ku ahri ilaahay baa yidhi ku akhri ilaahay ma i magacaabo oo kacab ibn ubay ibnu kacab miyuu ilaahay yidhi haa wuu ooyey wuu barortay ilaahay inuu ku xuso oo adiga ku sheego maxay tahay waa waxaan rag helin weeye waxaan rag helin faqultu waxaan idhi am min cindika yaa rasuul allah am min cindi illaah bishaaradaasi maaday kaa timid mise alla weynay ka timid qaala wuxuu laa bal min cind illaah aniga kugu adkeeye maah nabig wuxuu leey soo aniga kontonka kugu xidhay ma hawshan min allaahi bay ka timid aniguna farriin sidaan ahay ee qaada bishaarada ilaahay riwaaya xadiidku uu leeya laa bal min cind illaahi nabigu wuxuu le inakum sadaqtum اllaha fasadaqakum nabi wuxuunkusu waa cilleeyey ilaahay bay ka timid allaad run u sheegteen ilahna wuu idin rumeeye rajadiinni rajay qabay ilahay inuusan hoojinayn wa kaana rasulla rasuulka wuxuu idaa sura haddii la farax geliyo istanaara waju wejigiisaa ifi jiray oo nuuri jiray xataa kaana waju ilaa wejigiisa aad moodo qicatu qamarin gabal dayaxa inuu yahay dayax nalkaasuu noqon jiray wkunaa nacrif waanu garan jiray dalika faraxa min min rasul sal slm wejigiisoo ifaya markaan aragno waanu garan jiray nabigu inuu maqlay wuxuu ku farxay falama jalastu bayna yadayhi markaan nabiga hortiisa fadhiistay qultu waxaan ya rasuul rasuulka ilaahyow ina min tawbati ina min tamaami tawbati tawbayda dhammaystirkeeda waxaa ka mida iyo ilaahay fadligaa uu siiyey abaalgudkiisa waxaa ka mida an ankhalica inaan ka siibto min maali hantidoodo dhanba sadaqatan ilallahi wila rasuuli wixii hanti aan leeyahay oo dhanba inaan ka siibtaan yaa toobadeeda dhammaystiraya lanno hantidanaa la hadhay wixii ilaahay kaa fogay waa laga fogaadaa saaib wuxuu wixii maaloo dhan baan bixinaya maadaama uu halgankii jihaadka iga reeb faqaala rasul lla amsik calayka bacda maalik riwaayadigu uu leeyahay maalkao dhan baan bixinaya nabig wuxu maya nis baan maya ulusaan baan bixinayaa maya saddex meelood meel baan bixinaya nacam aulu waulu yujzi saddex meelood meel bix asaga kugu filan bacda maalinka marka waa ulu maal wey amsig calayka bacda maalinka maalkaada barhki hayso oo laba meelood saddex meelood laba ah fa huwa khayru laka inaad haysato qaybna aad bixisaa ku wanaagsani faqultu waxaan innii umsik waxaan haysanayaa sahmi aladii bakhaybar haniimadii khaybar leebkii qoriga aan ka helay baan reebanayaa wixii kalena waan bixinaya wa qultu waxaan ya rasuulka ilaahayow ina allaha tacaala ilaahay weyne inamaa anjaani wuxuu igu badbaadiyey bisidqi runta aan sheegay waina min towbatii towbadii dhammaystirkeeda waxaa ka mida anlaa uxadita inaanan sheegin ilaa sidqan maa baqiitu run mooye wax kale inaanan ku dhaqaaqin waxay yidhaahdaan towbada in laga aqbala waxaa uu daliil ah towbada ka iyo kadib waxaad fiicnaataa towbada kadib dad artu waan toobad keenay wixiisu horena iska aqdaamanaya toobadiisu waa maxay waa tooba reemagaal tooba reemal ma taqaanaan markaad toobad keenteed noqoto alla u noqoto ood wix xumaa ka soo waa in xaaladaada dambe ay ka fiican tahay tii hore isbedel waa in lagaa dareemo ummaddu ay arkaan aliya rasuulkiisa ay ku arkaan laakiin haddaad uun waan toobadkeena ku hayso xaggana wixii aad qulbayso warkaad waa maxay waa tooba taag waawey aaabiga halkaas fawalahi alla ku dhaartay wuuu i maa calimtu ma ogii buui axadan min almuslimiin axad muslimiinta ka midoo ablaahu llahu ilaahay u nicmeeyey ay ancamahu llah wey ablaahu llah ilaah ugu nicmeeye tacaala koraaya fii sidqi اlxadiidi run la sheego mundu dakartu dalika lirasuuli اllah maalinkan arrinkaa nabigu u sheega laga soo bila waa maalink waa inaba alla cudurdaar ma lihi iyo uun howlahaasaa i reebay cudurdaar ma lihi axsana mima ablaani اllahu taaa mima ancama allahu tacaala calaya wey alibla huwa alincaam marna imtixaan bay noqotaa marna nicmay noqotaa markay laakiin imtixaanka tahay ibtila la abla haddaad maqasho waa axsana fi اlcamali aw uncima calayh axsana ka wanaagsan mima ablaani اllahu tacaala rabbi igu intaan soo istaagay oon war qayaxan la soo istaagay oon cudurdaar malihi waxoogu leeyay camajuujihi baa ilaahay fadliga artay isiiyey buu ku leey saxaabigu wallahi allah ku dhaartay maa tacammadtu uma qasdin kidbatan hal beena mundu qultu dalika lirasuuli illah ballankaasaan nabiga ogu qaaday weligay beena uma qasdin buu ku yidhi ilaa yowmi haada xilligaan idin warramayaan indhabele waayeelka sagaahin jirka aan ah wa innii la arju waxaan ka wacaalqabaa an yaxfadani allahu rabbi inuu idhowro tacaala kor aaya fii ma baqya min alcumr cumarka ii hadhanay beenta iga ilaaliyo maa tacamatu marka mafhuum fiican baa ku jiro mararka qaarkood waraan jirin baa laguu dhiibin kaasaad sii sheegi adugu beenta u qasti maysa laakiin been baad sii guurin ama adoo moodaya inaad run sheegayso ayaad khada gaf ahaan been u sheegi kartaa laakiin ta khatarta ah waa beenta loo qastayo lianna alkadiba waa nawcaan kadibu camdin wa kadibu khata baa la yidhaahdaa midka dembigana ka horo wey qaala wuxuu ihi saxaabigu faanzl rabbi wuxuu soo dejiyey tacaala kor laqad taaba allahu cala اnabiy nabigu ilaahay ka toobad aqbalay oo acmaashiis baa rabbi aqbalay kor iyo hoosba waa la cafiyey dembi hore iyo mid dambaba horeba loo dhaafay wاlmuhaajiriin wاlansaar muhaajiriin ansaar ilahay baa ka toobad aqbalay aladiina tabacuuhu ansaariya muhaajiriinta nabiga raacay fii saacati اlcusrati xilliga adkaa hadde waa duulaankii dheeraa safarkii dheeraa xilligii kuullaa cadowgii badnaa xataa balaga fii saacati اlcusr min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum waa munaafiqiinta iyo abu khayamo markuu iska joog kadibna ilaahay badbaadiyey iyo intaasu nin baa badbaaday munaafiqiinna way xaadhatay xataa balaga ilaa uu gaadhay inahu ilaahay bihim bilmuslimiina biاlansaari wاlmuhaajiriina ra'uuf raxiim u naxariista u dhimriyo wey wa cala alaaai saddexdii baa ilaha toobadda ka aqbalay aladiina kuwaasoo khullifuu dib la mariye ee siddeetanka laga reebay xata ida daaqat calayhim اlarضu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa malja'a min allahi ila ilayhi uma taaba calayhim liyatuubuu in allaha huwa الtawaabu الraxiim ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wakunuu maca الصaadiqiin sidqigii baa lagu badbaaday xataa balaqa ilaa ay gaadha aayaddu ilaahay u gaadhay ittaquu llaha alla ka baqa wa kuunuu maca saadiqiina inta runta sheegtana garab istaaga idinkuna runta sheega loo jeedaa haddii lagu yidhi ruuxa runta sheega garab istaago u hiiloo ku jeel noqo macnida waa maxay aduguna runta sheeg wey aad ku badbaadida qaala kacab wuxuu yidhi wallaahi ma ancama allahu calaya min nicmatin allaan ku dhaartay ilahay iimuusan nicmayn nicmo qatu weligeed bacda id hadaani allahu lislaam intuu rabbi muslim iga dhigay kadib acdama ka weyn fii nafsi aniga la'ahaantayda min sidqii rasuul allah runsheegiddii nabiga aan u runsheegay nicmo ka weyn ma jirta buuri allaa akuuna ay an akuuna kadabtuhu nabigaan u runsheego ooga run sheegay inaan been u sheego nabigaan u run sheegay oon ooga run sheegay inaan been u sheego fa ahlika aan halaagsamo kamaa halaka aladiina kadabuu say u halaagsameen kuwii beenta sheega munaafiqiinta in allaha tacaala ilaahi subxaana wa tacaala qaala liladiina kadabuu wuxuu ku yidhi kana yidhi kuwii beenta sheegay xiina anzala alwaxya markuu waxyiga soo dejiyey shara maa qaala liaxadin aadama wax lagu dhakiy ugu ba'naa baa laga yidhi beentu waa musiibo faqaala allahu subxaana wa tacaala rabbi wuxuu yidhi sayaxlifuuna lakum way idin dhaaran doonaan billaahi alla idinku dhaaran doonaan sayaxlifuuna lakum idinka idin dhaaran yay ku dhaaran bilah alla weyn ma xishoonayaan idanqalabtum ilayhim markaad usoo noqotaanoo dulaan ka soo laabataan maxay saa u yeeli litucradu canhum inaad ka qallaysaan oo daysaan in la daayo oon la qabanin oon la imtixaanin bay rabaan oo la dhi munaafiqiin baatiin ilaahay wuxuu ihi faacridua iska badaaya adduunkaa iska joogjoogeen inahum rijun qurun iyo bakti weeye waa munaafiqiin gaalo wey inama almushrikuuna najas wa ma'waahum hoygood dambe ay u baxsan doonaan ay tegi doonaana waa jahannamo jazaan bima kaanuu yagsibuun abaalmarin laga abaalmar waxay sameeyeen baa laga abaalmarinaya lama dulmin yaxlifuuna lakum litardaw canhum idinka idiin dhaaran saad raalli oga noqotaan fain tardaw canhum adduunka idinku siraan oo been idiin sheegaan faina allaha laa yarda can alqowmi alfaasiqiin ilahay gaala ma cafiya raallina kama wa almubaaligu almujrimu waxaa weeye almutamadi fi اlkufri wاldalaal qaala kacab wuxuu ihi kunaa khullifna waana la dibdhiga annaga saddexdaa ayuha alaaثa saddexdan yaan gooni u magacaabayaay xaggeena laga dibdhigay can amri ulaa'ika aladiina kuwa arrinkoodii baa nabigu naga dibdhigay qabila minhum rasuullah rasuulka ilaahi uu ka aqbalay daahirkooda uu ka aqbalay ee siddeetanka ahaa xiina xalafuu markay dhaarteen lahu nabigu u dhaarteen fabaayacahum baycuu ka qaadiya cahdi wastakfar lahum dembidhaaf buu u weydiiyey waarja'a rasuul lah rasuulka ilaahay baa dib dhigay oo kortay amrana talayadayadi xataa qada allahu tacala ilahu rabbi xukumay fiihi fii amrina arrinka yagii bidalika xukumka lagu sheegay suurat tawba ayada lagu sheegay qaala allahu tacala rabbi wuxuu yidhi aayadda buu fasiraya saxaabigu ila waa qabsatay wacala alaaati aladiina khullifuu sidaasu alla yidhi buuri walaysa maa takliifkantakliifku waa amoodina waa maay takhliifka hadda laga hadlay waa maxay kaharidda aan ka hadhnay tabug ma aha waxa takhliifka la sheegay ee takhliifku waxaa weeye siddeetankii inna laga reebay macnahaasu saxaabiga kuu sheegaya walaysa ma aha nin buhi alladii dakara midkuu rabbi sheegay oo mimaa khulifnaa dibdhega ayaga ah takhallufnaa dib marka anaga aan ka dib marra canilqasw ma aha ee waxaa weeye reebiddu nabigu naga reebay siddeetankii munaafiqiinta wa inamaa huwa waxaa weeye takhliifu dibdhigu nabigu dibdhiga iyaana annaga iyo wa irjaa'ahu korashadiisii amrana uu kortay rabbi u daayey caman uu ka dibdhiga caman xalafa u dhaartay wactadar ilahi u cudur daartay oo faqabila minhu ka aqbalay dadkaasuu nabiga naga dibmaray reebidaasan hadan annaga noo ahayd buui muttafaqun calayh wa fii riwaayatin xadiidka qaybihiisa riwaayo ka mida ah ku yimid ana nebi sal l slam kharaja wuxuu baxay fii ghaswati tabuuk maalinka taab wuxuu baxay ywma alhamiis maalin khamiisu socdaalay bil ramadaan bayna ahay sida raajixa fii kutub الsir wاlmagaazi bil ramadaan buu nabigu duulay maalin khamiisuu baxay nisruuna baxay wa kaana yuxibu nabigu wuxuu jeclaa an yakhruja ywma alkhamiis khamiis inuu safro wa fii riwaaya wa kaana laa yaqdimu yaqdum ma soo geli jirin ama laa yaqdim min safar safar nabigu kama soo geli jirin ilaa nahaaran maalinimo fi duxaa barqinnimo wel mooye barqin buu soo geli jiray faidaa qadima markuu soo galo bada'a bilmasjid buu ku bilaabi jiray fasallaa fiihi ragcatayni laba ragcood buu ku tukan jiray uma jalasa fiihi dadku u jiray dadka markuu dhammeeyana faadad bintu maxamed buu nabigu salaanta ku bilaabi jiray ku tukado oo beydka ilaahay salaamo oo ummaddu u fadhiisto oo dadku badankii ay arkaan wuxuu aadi jiray faatima binti muxamed iyadoo bariidin jiray wax yar la joogi jiray markii gabadhiisu uu arko nabigu yuu xaaska aadi jiray innaguna ayaanu ku bilownaa bilcaamaha lagu bilaaba masjidka waa loo gembinayaa ubadkaadana waa loo gembinayaa xadiidku xadiid dheer weeye cilmi baa ku jira wuxuu baahan yaha in la dul istaago haddana kama gaadho cashirka soo xigaya in sha allahu ta adi rabbi nagu simo wallah subxana wa tacala aclam